إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم بما تعملون بصير alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu joognaa majliskii afraad ee ku saabsanaa mawduuca ilxaadka iyo khatartiisa ku saabsanaa saynu hore u soo sheegnay mawduuca mawduuc ballaadhan waa mawduuc u baahan xalqado badan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan mawduucan garannay dad uu ku sugan yahay waxyaalahaasi oo ilxaadku u galay ama allakood noqday ama ilaahay dafiray ama shareecadaba ka shakiyey in markaa aad looga warramo oo lagala hadlo garanay dadkan ahlu iimaanka ee dalabatulcilmiga u badan maxaa keensanaya in lagala hadlo oo muxaadaraad eh, kala duwan looga galo waa su'aal u baahan jawaab jawaabtu waxay tahay waa midda koowaade dadka ahlu iimaanka laftoodu iimaankii waa kororsanayaan oo marka dalaa'isha caddaynaya eh, jiritaanka ilaahay ay u sii caddaato shareecadu inay markaa xaq tahay adilada sheegaysa ay u caddaato oo mar walba u sii korodho oo adilada sheegaysa oo caddaynaysa in nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xaq yahay dalaa'isha caddaynaysaa markastay kastay u sii korodho iimaanku waa kordhayaa markaa ugu horrayn waxaa laga helayaa iimaan korodh iimaankuna cinda ahli sunnati waljamaca waa ziyaadaa waana nuqsaamaa waa kordhaa nebi ibraahim waa garanaysaan inuu yidhi walaakin liyatma'inna qalbii waxauu yidhi nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam arinii kayfa tuxyi lmowta itusi sidaad u noolayso cidda dhimatay qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyatma'inna qalbii miyaanad rumayn baa ilaahay ku yidhi wuxuu nabi ibraahim yidhi calayhi salaatu wasalaam waa rumeeyey laakiin waxaan doonayaa inuu qalbigaygu xasilo ayaan doonayaa bimacnaa xasilooni qalbigaygu xasilaan kororhsanayaa iyadoo iimaankii jiro oo ictiqaadkii jaasimka ahaayee go'naa ictiqaad yacni markaa aan labaclabac iyo shaki lahayn iyada uu jiro oo uu iimaankii xaasil yahay ayaa haddana iimaanku wuxuu aqbalayaa inuu kordho marka waa min baabi walaakin liyatma'ina qalbi mid labaad waxaa kaloo jira maadaama khatarta noocaasi ay faafsan tahay meelo badanna laga yaabo dad markaa ku raadoobay inay markaa jiraan waxaa dhici karta inay kula kulmaan cid waxyaalaha aaminsan marka waxay tahay ugu horrayn difaacii aad xujooyinka aad iskaga daafici lahayd in lagu kordhiyo waa ku jirtaa mar labaadka ee xujooyinkii iyo adiladii aad ku qancin lahayd lafteeda waa imanaysaa markaa waxa weeye inaad markaa sii kororhsato waa arrin marka aad iyo aad markaa u muhim ah marka faa'iidadaa kalena waa ku jirtaa waa midda kale ashyaadani waa waxyaalo shareecada ka mid ah xujooyinka lagu dafcinayo waxyaalaha lagu riixayaa waa shay diintii ka mida aqoonta loo aqoon yeelanaya marka min baabi isdiyaad alcilmi cilmiga in la kororsado lafteeda waa soo gelis saas aawadeed waxaa markaa dalabatulcilmiga si gaara looga baahan yahay inay baabkan ay aqoon siyaada u yeeshaan waxyaalaha laga qoray akhriyaan waxaa laga duubay dhegaystaan yacnii aqoon inay ka kororsadaan ayaa loo baahan yahay marka taasina waa arrin aad iyo aad markaa u muhiim ah caawa waxaynu ka hadlaynaa iyadoo kolley xalqaduhu caawa ayna ku ekaanayn mawduuc aad u ballaadhan cidhiidhina ay ku tahay majliskani mawduucaasi waxa uu ku saabsan yahay dalaa'ilu nubuwa nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa caddaynaya nebinimadiisa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebi xaqa inuu ahaa adillo badan baa caddaynaysa waxyaalo badan oo markaa caddaynaya ayaa jira waxyaalaha caawa kama wada gaadhno laakiin maa laa yudraku kulluhu ama cibaara ukhraa maa laa yudraku julluhu laa yudraku qulluh mar waxay yidhahdaan carabtu maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluh waxaan kulligii la wada haleelayn oo la wada gaadhayn badankiisa lagama tago mar kale waxay yidhaahdaan maa laa yudraku julluhu laa yudraku qulluh waxa intiisa badan aan la wada gaadhi karaynin intiisa yar lagama tago waxaynu sidaa u leenahay dalaa'isha caddaynaysa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam nebi xaqa inuu yahay waxyaalo badan baa caddaynaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxyaalaha nebiga caddaynaya nebinimadiisa kun umuurood waa ka badan yihiin bacdi kalea yidhi waa yarayseen oo waxay gaadhsiiyeen ilaa saddex kun oo arrin ayaa caddaynaya nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam nebinimadiisa sardiga umuurahaas wax badan oo ka mida la taxo ama la sheego midaynu hadda majlis iyo laba iyo saddex iyo afar toonna lagu koobi karo maaha laakiin waxaynu doonaynaa un bal wax ka mida inaynu sheegno dalaa-isha caddaynaysa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam nebinimadiisu waa badan yihiin noocyaal badanoo kala duwan baynay u qaybsamaan oo mid walba leeyihin waxyaalaha caddaynaayo nebiga sala allahu aleyh wasalam nebinimadiisa waxay u qaybsamaan waxyaalo mucjizaad oo khawaariqulcaadaat ah oo waxyaalaha caadada dilaaciye khilaafsan ah sida loo bartay si ka duwani inay dhacdo waxyaalaha noocaasa khawaariqulcaadaat baa la yidhahdaa mucjizaadna waa la yidhahdaa mucjizaad in la yidhaahdaa waa arrin istilaaxi ah oo culammadu ku heshiiyey laakiin waxa u soo arooray in lagu itlaaqo aayaad ama burhaano lagu itlaaqo ama bayinaat lagu magacaabo qur'aanka marka laynoogu sheegayo waxyaalaha caddaynaya nebi nebinimadiisa waxaa lagu magacaabaa qur'aanka iyo xadiiska gudahooda waxaa lagu magacaabaa aayaad ama waxaa lagu magacaabaa burhaan waa xujo iyo daliil cad awdaxu daliil baa layahay burhaanka ama waxaa la yidhahdaa bayinaat baa la yidhahdaa yacni magacyadaa kala duwan ayaa markaa lagu magacaabaa nebigana sala allahu alayh wasalam nebinimadiisa wax addaynaya waa noocyaal badan oo kala duwan waxay dadka qaarkood yidhaahdaan ama mutakallimiinta agtooda caanka ah inay yidhaahdaan nebi nebinimadiisa waxaa lagu gartaa waxyaalaha mucjizaadkee caadooyinka dilaacinaya khilaafsan keliyunbaaba lagu gartaa qowlka noocaasi waa qowl khalad ah aan nebi nebinimadiisa waxaa lagu garanayaa kuma koobna waxyaalaha caadada dilaacinayaee dadku siday u barteen si khilaafsani dhacayso sida nebi muuse calayhi salaatu wasalaam usha intuu tuuray mas noqonaysay ama bahal hoose ayay noqonaysay weyn gacantiisa intuu geliyo halkaa qoorta maradu marka ay ka go'an tahay intuu siaa u geliyo xagga kilkilada bay waxay soo baxaysa iyadoo nuuraysa oo aan markaa bele qabin baras iyo waxba aynay ku sugnayn nuur oo kalena ka baxayo waxyaalaha noocaasi waxyaalaha khawaariqulcaadaad ah nebiyadana waa lagu ayidaa waa lagu xoojiyaa laakiin waxaa nebi nebinimadiisa caddaynaya kuma koobnoo keliya waxyaalaha caadada khilaafaya ee dilaacinayoo keliya kuma koobna nebi ma qarsoomo waa la yska gartaa waayo sideedaba nebi waxaa sheegta laba shaksi mid unbaa sheegta mid saddexaad ma sheegto laba nooc unbaa sheegta labada noocee sheegtaa waa maxay wa asdaqu saadiqiin iyo akdabu lkaadibiin cid run sheegta cidda ugu runta badan ama cid been sheegta cidda ugu beenta badan labadaa midunbaaba sheegta nebi axad kale ma sheegto oo ruuxa markaa eh, haddii aanu ahayn nebi dhaba aanu ahayn nebi dhaba haddaanu ahayn oo beenbeen u sheeganayo ruuxa beentiisii ay gaadhay ilaahay inuu ku been abuurto waa ruuxu markaa beentu biyaha uga dhigan tahay oo boqol boqol keenay ruux wax dhowranaya ma aha ruux innaba been iska ilaalinaya ma aha beenta wuxuu ka joogaa heerka ugu sarraysuu ka joogaa waayo hadduu mar been been u sheegtay nebi isagaan nebi ahayn uu nebi sheegtay dee beenawaasnimada wuxuu qaaday boqolkiiba boqol nebi xaqa hadduu yahayna kelmad beena inuu sheegaa ma dhici karto mustaxiil bay ka tahay beeni waayo cidda uu ilaahay nebinimo u doortay waa cid uu dhowray waa cid been ka nasahan waa cid been ka dhowran waa cid markaa dadka inuu ugu run badan yahay ku sifaysan labada shakhsiye kale ah dadka ka ugu runta badan iyo ka ugu beenta badani ma isku qaldami karaan ma la ysku qaldi karaa labadaa ah. shakhsigii dadka ugu runta badnaa asdaqu asaadiqiin iyo akdabu alkaadibiin laba isku qaldami kara maaha xagga akhlaaqda waxaa la garanayaa nebi akhlaaqdiisu waa wanaagsan tahay nebi maxamed muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inamaa bucittu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa lay soo saaray keliya si aan u dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan marka akhlaaqda wanaagsan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhammaystirayaa oo kaamil yeelayaa marka waa inuu yahay mid akhlaaq wanaagsan oo dhaqan wanaagsan waa inuu yahay dhaqankiisu hufan yahay akhlaaqdiisu wanaagsan tahay ammaanada iyo runta iyo akhlaaq wanaagga ku sifaysan ruuxa markaa beenbeen nebinimo u sheeganayo nebi aan ahayni isagu wuxuu noqonayaa ruux dhaqan xun akhlaaq xun ammaanadiisu ay liidato beentu ay biyaha uga dhigan tahay marka laba ruuxoo isku qaldami kara sidaasaynay u ahayn ta kale nubuwadu sideedaba waxay koobsataa cilmiyo iyo camallo aqoonay koobsataa oo nebigu waxaa la siiyaa cilmi dadka kale aynay aqoonin baa la siiyaa waayo waa loo waxyoonayaa waxay kaloo koobsanaysaa nebinimadu camallo sharaf badan oo wanaag badan maadaama nubuwadii ay koobsanayso cilmiyo iyo aqoono iyo camallo markaa wanaagsan ay koobsanayso dee cilmiyada iyo aqoonaha cidda sheeganaysaa haddii aynay ku sifaysnayn way fadeexadoobaysaa oo markiiba wax caddaanaya inaanu ahayn waxa uu sheeganayo waxaynu naqaanaa waxyaalaha markaa adduunyada aynu naqaano hadda hadday tahay aqoono iyo hadday tahay farsamooyin iyo xirfado qofku hadduu sheegto xirfad aanu aqoon iyo shaqo aanu aqoon ama uu sheegto cilmi aanu aqoon cilmigaasu noocu doonaba ha noqdo dee in yar buu ku fashilmayaa masalan waxauu yidhi waxaan ahay xisaabyahanoo xisaabta ayaan aqaanaa cilmulxisaabkaan aqaanaa buui waxay ku siman tahay laylisyo yar oo xisaaba in loo qoro oo heer sare ah oo la yidhaha ka shaqee isla markiiba waxaa la garanayaa inuu xisaabta garanayo inaanu garanayn daqaa'iq baa lagu garanaya masalan wuxuu yidhi waxaan aqaanaa cilmiga ibbigaan aqaanaa dhakhtarnimadaan aqaanaa buui weliba takhasuskay waa noocayo nooca ibigii caamkaa wax laga weydiiyey waa garan waaye takhasuska uu sheeganayaa wax laga su'aalay waa garan waaye shariixada biniaadamkiiyo siday u dhisan tahay ayaa layidhi ka sheekee iyo marka waxa weeye halka xidid walba iyo neerfo waliba maro iyo marka xubin waliba halkay ku jirto iyo siday u shaqayso uu sharxi kari waaye maxaa la xaqiiqsanayaa inaanu ninkan cilmi dhakhtarnimo baran baa la garanaya xagga markaa u soo noqo culumta markaa diiniga ah masalan nin baa wuxuu yidhi waxaan aqaanaa cilmu lfaraa'id hadduu yidhi cilmiga dhaxalkaan aqaanaa waxa la siiyey oo loo sheegay masala markaa loo sheegay markaasaa lagu yidhi bal dhaxalkan qaybi waaba marka amwaad iska daba dhimatay baa markaa loo sheegay markaasaa la yidhi munaasakhaadkan ka shaqeeya ama waaba loo sahlo yacni waxaa la weydiiyey marka mayd keliya oo dhintay iyo cidda dhaxlaysiya siday u dhaxlayaan waa ka shaqayn kari waaye hadduu garan waayey waxaa la garanayaa waxa uu sheeganayo inuu siduu u sheeganaya inay ahay dadka markaa wax dhaxlaa siday u kala horreeyaan iyo siday isu xijaabaan sheeg baa la yidhi wuu sixi waaye markiiba waxaa la garanaya cilmulfaraa'id inaanu hayn ka soo qaad wuxuu yidhi waxaan ahay xaafid alqur'aan qur'aanka korkaan ka hayaa shan meelood oo kala duwanoo qur'aanka ka mida ah la su'aalo suurada dhexdooda markaasaana ibda min qawlihi tacaala kada oo laba safxa ka saar haddana halkaa ka qaado laba safxa ka saar haddana halkaa ka qaado laba safxa ka saar shan meeloodoo kala duwan baa loo soo qabtay hadduu markaa shantaba shubo waxaa la malaynayaa ile qur'aankii laguma wada jirrabini inuu markaa waxa weeye aqoon u leeyahay xifdiga qur'aanka ama garanaya la yacni markaa la malaynaya shantii shantiibuu midnaba dhaqaajin waayey oo ku mergeday ama hal meel buu wado afartii kale midna waa dhaqaajin waayey maka ka sidiqaysaa waa xaafid alqur'aan aan qur'aanka gifin ya boqol iyo afar iyo tobanka suuradood meel layguma qabto warka noocaase uu sheeganayay mid laga sidiqayo ma tahay waxaynu uga jeednaa yacni waxa hadday tahay culuumta ama maadi ha noqoto ama marka ha noqoto diini ha noqotee cilmi aanu aqoon ruux haduu sheegto in yar buu ku kala cadaanaya inuu cilmigaa garanayo inaanu garanayn xagga marka camallada lafteeda xirfadaha waxa uu yidhi markaa farsamada noocaasaan aqaanaa yacni farsamadii in yar baa markaa lagu jirabi karaa man iddacaa maa laysa fiihi fadaxathu shawaahid limtixaan baa la yidhi ruuxa markaa sheegto waxaan ku sugnayn waxa fadeexadinaysa yacni markaa imtixaanka marka haddii la su'aalo imtixaano marka waxa weeye la imtixaano markhaatiyada imtixaanka ka soo baxaa fadeexadinaya marka nubuwada waxay koobsanaysaa culuum iyo acmaal bay koobsanaysa maadaamay koobsanayso cidda aan nebi ahayn hadday nebinimo sheegato waxay in yar bay ku fadeexadoobaysaa xagga cilmiga iyo xagga camalka mid walba waxyaalaha caddaynaya nebiga sala allahu alayh wasalam nebinimadiisa waxa ugu weyn qur'aanka ugu weyn oo nabigu wuxuu uhi calayhi salaau wasalaam ma min nabiyin min alambiyaai ila waqad uutiya min alaayaati maa miluhu aamana calayhi albashar wainama kana aladii uutiituhu waxyan awxaahu allahu ilay faarjuu an akuuna akarahum lii taabican waxa uu nabigu yidhi calayhi salaau wasalaam nebi nebiyada ka midii ma jiro mooyaane in la siiyey xagga aayaadka waa mucjizaadkii baa loo jeedaa iyo bayinaadka caddaynaayo nebinimada wax markaa shaygaasoo kale dadku ay ku rumeeyaan yani nebi walba waxaa la siiyey aayaad caddaynaysa nebinimadiis aniga wuxuu ahaaday buuhi ka laysiiyey waxyii ilaahay ii waxyooday halkaasoo kale dadka qaarkood baa si qalada u qaatay oo waxay yidhaahdeen wa innamaa kaana aladii uutiituhu waxyan awxaahu allaahu ilay xasrigay waxay u fahmeen nebiga aayaadka la siiyeyba inuu ku kooban yahay qur'aanka keliya waxyigaa inuu ku kooban yahay oo mucjizaad kaleba inaanu lahayn baa dadka qaar moodeen laakiin fahamka noocaasi waa faham qaldan waayo adiladu waxay sheegaysaa mucjizaad badan oo nebiga u sugnaaday sheegaysa oo qaarkood ay ku soo arooreen adilo mutawaatiro ay ku soo arooreen marka xasrigu wuxuu u dhacayaa ka ugu weynaanshaha badan buu u dhacayaa wa xasru lilacdamiya la lilkul yacni waxa weeye aayadda ama mucjisada ugu weynaanshaha badan baa waxyiga ah laakiin mucjiso kale ma jirto macnuhu ma aha qur'aanku wuxuu yahay mucjisadii ugu weynayd waana mucjisa waaraysoo mar walba joogta mucjisaadkii nebiyada kale la siiyey iyo mucjizaadkii kale ee nebi maxamed la siiyey qur'aanka aan ahayni waxay ku koobnaayeen xilli iyo wakhti iyo meel bay ku koobnaayeen ciddii markaa joogtay baan aragtay dadka dambe khabarkuunbaa gaadhaye aayaddii iyagu laftoodii arki maayaan nebiyadii hore aayaadkii la siin jirayna saasay ahaayeen hadduu nebi muuse yahay hadduu nebi ciise yahay hadduu nebiyadii kale yahay nebi walba aayaadkiisii waxaa ka hadhaya uun khabar laga warramo oo kutubaha lagu sheego iyo khabar la yska weriyo laakiin nebi muxamed aayadda iyo mucjisada ugu weynaanshaha badan ee la siiyey waa mucjise khaalida waa mucjiso waaraysa waa mucjiso aan wakhti ku koobnayn waa mucjiso aan ku koobnayn meel keliya aan ku koobnayn cid keliyana aan ku koobnayn mar walba waa mucjiso joogta maadaama ay tahay mucjiso waarayso qur'aanku mar walba joogo oo beled kasta laga helaayo zaman kastana la helaayo mucjisanimadiina sidii ay u baaqi tahay waa mucjisa khaalida waa mucjiso waarayso wey waa mucjiso qalbiga lagu aqoonsanayo lagu garanaayo saas aawadeed baa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam uu rajaynayey in marka uu nebiyada ugu atbaac bato oo cidda raacaysaa inay ka badato nebiyadii hore ciddii raacday maadaama nebiyadii hore aayaadka iyo mucjisaadka la siiyey indhahan markaa lagu arkayey wejiga ku yaalla nebi moxamedna mucjisada ugu weynaanshaha badan waxaa lagu arkayaa bibasiirati alqalbi indhaha qalbigaa lagu arkaya lagu aqoonsanayaa oo lagu garanaya saas aawadeed buu ugu atbaac badnaanayaa oo cidda raacday ay markaa ay ugu badnaanayso dadkii doonaayay marka aayaadka iyo mucjizaadka wax codsanaayey waxaa la sheegay oo ilaahay u sheegay inuu qur'aanku ku filan yahay wa qaaluu lowlaa unzila calayhi aayaatun min rabbih qul inama alaayaatu cinda allah wa inamaa ana nadiirun mubiin awalam yakfihim ana anzalna calayka alkitaaba yutla calayhim ina fii dalika laraxmatan wadikraa liqawmin yu'minuun allah wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa maa lagu soo dejiyo muxamed korkiisa aayaad xagga rabbi ka yimi maa lagu soo rogo waxaad tidhahdaa qul innama alaayaatu cinda allah aayaadku allah agtiisay ahaadeen markuu doono soo dirayaa markuu doonana ma soo dirayo mawdicaasoo kale dadka qaarkood baa si qalada u fahmay oo waxay yidhaahdeen xujada lagaga jawaabayo aayaadku ilaahay agtiisay ahaadeen dee ma aha markaa jawaab ku filan ma aha bay yidhaahdeen mulxidiinta qaarkood waayo nebiyadii horeba aayaad baa la siiyey oo mucjizaad baa la siiyey marka waxa weeye mucjizaad in la siiyey ee nebiyadii hore in la siiyey ayaa markaa waxa weeye dee ka hor imanaysay yidhahdeen hadalkan laakiin jawaabteedu waxay tahay aayaadku ilaahay agtiisay horeyn iyo dambaynba ahaadeen mar walba ilaahay baa haya nebiyada horena mucjizaadka may haynin gacantana ugumay jirin ilaahay baa mucjizaadka u soo dhiibay markuu doonu u soo dhiibaya markuu doonana uma soo dhiibay idan ilaahay bay ku xidhan tahay nebiyada gacanta uguma jirto mida iyagu iska hayaan ma aha laakiin amar ilaahay unbay ku imanayaan aayaadku ku imanayaan mar walba nooca marka mucjisada uu ilaahay doono ayuu nebi kastaba u soo dhiibayaa cid wax u yeedhinayso ku khasbaysaana ma jirto cid wax ku khasbaysaana ma jirto waxa laasim ahuun nebi walba wax nebinimadiisa caddeeya inay la socdaan laakiin nooca dadku ay doortaan ama markaa ay codsadaan in markaa ilaaba ilaa loo yeelo mid laazima ma aha taa gaar baynu uga hadlaynaa insha allah aan aayaddan horta markaa dhaafno inama alaayaatu cinda allah wa inamaa ana nadiirun mubiin bes anigu diguun baan ahay macnuu wuxuu dhacayaa aayaadkana waxa lay soo dhiibo bes baan gudbinayaa awalam yakfihim annaa anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim miyaynay ku fillaynoo kaafiyiin inaannu ku soo dejinnay korkaaga kitaab lagu akhrinaayo korkooda yacnii kitaabkan qur'aanka ahi waa acdamu aaya waa aayadda ugu weynaanshaha badan waana aayad baaqi oo mar walba joogaysa saas aawadeed shaacirka waad kii macnaha qaatay inay aaya khaalida tahay aayad waaraysa ama mucjiso waaraysa wuxuu yidhi jaءa anabiyuuna bialaayaati faاnsaramat waji'tna bxakiimin hayri munsarimi aayaatuhu kulama taala almada jududun yusayinuhuna jalaalu lcitqi waalqidami nebiyadii waxay la yimaadeen aayaat iyo mucjizaad mucjizaadkay la yimaadeen nebiyadii hore waa dhammaadeen oo wax jooga hadda ma aha khabarunbaa ka hadhay wa ji'tanaa bixakiimin hayri munsarimi adigu waxaad noola timi nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam qur'aan muxkamah oo la sugay oo aan marnaba go'aynin ee mar walba joogayo mar walba la helaayo aayaatuhu kullamaa taala almada jududun aayaadkiisu markastoo zamanka iyo wakhtigu u dheeraado waa cusub yihiin sidii loo soo dejiye yihiin waa taray waa cusub yihiin yusayinuhunna jalaalulcidqi waalqidami waxaa markaa qurxinayaa weynida marka ay weyn yihiinoo yacni markaa xagga wanaaggooda iyo xagga marka horrayntooda mid walba ay weynaydna waa sii qurxinaysaa sidii markii hore lagu soo dejiyena waa yahowa u cusub yahay marka qur'aankii waa mucjiso waaraysa weeyo mar walba joogta weeye sidii markaa taxaddi loogu sameeyey dadkii hore oo la yidhi markaa mid la mida ah la kaalaya haddaanu hadalkii ilaahay ahayn oo ay la iman waayeen baa mar walba ay u baaqi tahay mar walba ay u baaqi tahay inta haddaba mucjizaadka aynaan gelin waxaan ka yaro hormarinayaa su'aal iyo jawaabteed suaashaasi waxay ku saabsan tahay masalan arrinka ku saabsan marka la codsado gaaladu ay codsadaan in loo keeno mucjizo oo ay yidhaahdaan waxaa iyo waxaa la kaalay haddaad nebi tahay laazim miyaa ilaaba ilaa in la keeno miyay tahay oo mid laazima miyay noqonaysaa in la yidhaahdo tii in la keenaa markaa eh, ilaaba ilaa la rabaa su-aashaa jawaabteedu waxay tahay saynu hore u sheegnay nebi nebinimadiisa waxaa caddaynaya shay caddeeya in la helaa waa lagama maarmaan laakiin ka iyagu cugteena doorteen in loo keenaa ilaaba ilaa mid laazima ma aha mid laazima ma aha laakiin wax caddeeya un in la helo ayaa markaa loo baahan yahay wax caddeeya un in la helaa loo baahan yahay masalan waxaad ka soo qaaddaa boqor walilaahi almasalu aclaa boqor boqorrada ka mida beled buu ka taliyaa dhul buu ka taliyaa dhulkaasi wuxuu u qaybsamaa gobollo usii qaybsan yihin gobolladaasi waxay u leeyihiin madax bay u leeyihiin hoos timaado oo barasaabba'a ah bay leeyihiin masalan wuxuu u diray dhambaal uu ugu dhiibay nin markaa run lagu yaqaano uu ugu dhiibay ayuu u diray barasaabkii beledkaa ka talinayey oo gobolkaa ka talinayey baa loo geeyoo la yidhi boqorkii warqaddan buu kuu soo dhiibay ee iga qabo warqaddii waxaa ku yaalla amaro sidaa yeel sidaa ha yeelin boqorkii warqaddu u soo dhiibay sidaasaa ku taallaa ninkii baro saabkaa markuu warqaddii helay ayuu wuxuu yidhi waxaad ii keentay ma aqbalaayo ilaa caddayni la socoto war caddayntii waa la socotaa buu yidhi oo anigana waa la yaqaanaa dee in markaa run laygu yaqaano waa jirtaa mar labaadkana waraaqahan ku keenay waa foomkii lagu yaqaanay yacni waxa weeye shaabadiisii iyo tawqiiciisii iyo waxaasna waa leeyihin waatana waa shaabadaysan tahay saxiixiisii waa ku yaallaa waraaqihii uu wax ku diri jiray weeyi markaasuu yihi maya waa inaad ii keentaa wax ka dheeraadu caddeeya markhaatii u keenay masalan oo wuxuu yidhi waxa ii markhaatiya shaygaasaa ii markhaatiya buuhi oo cadaynaya inuu boqorku isoo dhiibay dabeedna wuxuu ihi maya ma yeelaayo ilaa waxaad keento oo waxaa keento oo waxaa keento oo waxaa keento oo boqorku ila soo hadlo oo weliba taana yeeli maayo ilaa boqorku ii yimaado oo hortayda intuu yimaado aan arko oo iyadoo indhahaygu arkayaan dhegahayguna maqlayaan uu igu yidhaahdo warqadda anaa u soo dhiibay qaado intaasoo dhanba inuu shardisto caynkaa yidhaahdo caqlan suuragal miyay tahay hadduu yidhaahdo waxa weye hadduu xataa ila soo hadlo waxay aqbali kartaa in codadka markaa la jiro qofaan isagii ahayni inuu cod kale igula hadlo oo isagii uu jilayaa dhici kartaa war nambarkiisa hadduu kaala hadlana may nambarkiisa hadduu igala hadlana tilefoonku waa ka lumi karaa marka mid kalea igala hadli karaa marka waxaasoo dhan markaad keento dabadeed waxaan ku aqbalayaa waxay tahay boqorku inuu hor yimaado iyadoo indhahayga aan saa ugu arkayo dhegahaygana aan saa ugu maqlayo uu yidhahdo dhambaalka anaa soo dhiibay qaado waxaad garanaysaa caqlan ashyaada noocaasa inuu yidhahdo inaanu gar u yeelanayn hadduu waxyaalihii caddaynaayey inuu boqorku ninkan soo diray uu diido inuu cuquubo mutaysanayana waa la garanayaa maxaad waxaan kuu soo diray u aqbali weyday yaa maya waxaan shardistay inaad adigu ii timaaddo aan indhaha kugu arko markaad hadalka sheegayso taasi haddaynay dhicinna inaan aqbalo dee markaa ma yeelin waxaan u yeeli waayeyna arrinka inaan markaa aad isaga hubsanayo gar ma ku helaya hadalka noocaasa ah? ma idinla tahay inuu gar ku helaayo maya gar ku heli maayo haddii waxa weeye nebi la soo diro nebiga nebinimadiisa bes wax caddeeyaa loo baahan yahay walow haba noqoto mucjizo waaxide oo keliyaba ha noqotee shardi maaha mucjizaad badan inay israacaan hadalka ay leeyihiin gaaladu marka ay leeyihiin waa inaad sidaasi dhacdaa oo saasi dhacdaa oo saasi dhacdaa oo saasi dhacdaa yaa waxay ka dhigan tahay tusaalaha tusaalahaynu sheegno kale oo waxay yidhaahdeen haddaad doonaysa inaanu ku rumayno ee dhulka markaa webiya nooga dilaaci oo beero noo oo guri dahaba waa inaad markaa yeelataa adiguyo dadka kale mid ka soocan aad noqotaayoo guri dahaba leh waa inaad samada kortaa weliba inaad kortana rumaysan mayno ilaa aad noo keento kitaabaad samada ka soo dejisay annagoo arkayna walan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaban naqra'u kumay dayn intaase waxay yidhaahdeen aw taatiya billaahi waalmalaa'ikati qabiila ashyaaday markaa isku yani markaa sheegeen si kastaba ha u kala horhorraysiiyaane waxaa ka mid ahayd ilaahay iyo malaa'igta oo muqaabal noo aha aannu arkayno waa inaad la timaadaa waxa ay sheeganayeen markaa wajikaar cinaad iyo madax adayg bay ka tahay nebina mucjizo ama aayad caddaynaysa nebinimadiisa in laga helo ayaa laasim ah laakiin marka waxa weeye mucjizaad badan in laga helaa shardi ma aha haddii mucjizaad mutacadida laga helo fa biha wa nicmat waa fiican tahay waana wanaagsan tahay haddii mucjizaad mutacadida aan laga helin ee xataa mucjizo keliya ay dhici lahayd nebi in laga helo bes taasaa ku filayd garna uma yeelanayn waxaanu codsannay laba helin mar haddaan la helinna aqbali mayno miday gar u helayaan maaha wax kastay gaaladu codsadaan oo yidhaahdaan sidaa ha la helo sidaa ha la helo sidaa ha la helo sidaa ha la helo sidaa ha la helo haddii kale rumayn mayno wax kastay doonaan inuu dhaca hadday laazim noqon lahayd dee addoommo may noqdeen loo rabbi yahaye waxay noqon lahaayeen aaliha yagu tasarrufayo arbaab ah oo waxay doonaan dhacayo waxaanu doonina aanu dhacayn maxaynu naqaanaa ilaahay maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun hadday gaaladii yidhaahdaan wax kastaanu doonnaa ilaaba ilaa ha dhaco dabeedna shuruudaha faraha badan leh markaa mar walba waxay doonaan ku sii daraan ya dee waxay noqonaysaa wax walba haddii la yidhahdo siday doonaanba ha dhacdo dee maa shi'na yakuunu wamaa laa nashaau laa yakuunu baa macnuhu u dhacaya kaannahu ay leeyihiin maasha allahu kaan maahe waxaan anagu doonnaa dhacaya waxaanaan doonina dhici maayo marka shay kastay doonaan haddii ay laazim noqon lahayd ilaaba ilaa inuu dhaco aanu baaqanaynin inuu baaqdaana aynay dhici karin dee addoommo may noqdeene waxay noqon lahaayeen rabbiye iyo aalihay noqon lahaayeen cidda marka mulxidiintaana sida wax looga dhaadhiciya way iska adagtay marka horeba waayo waa cid aan u diyaar ahayn marka horeba inay wax aqbalaan haddii sufur la soo qaado sufurkii oo foorara ayaa lays wax ku shuba sufurkii waa maqluuboo saasuu u fooraraa afkiisa ayaa dhulka u jeeda sufurka dabadiisuna wuxuu u jeedaa xagga cirka booyado bii'a la soo qaado waa lagu shubay shalalaax shalalaax ya haddii booyadaha lagu shubo oo marba marka booyaday dhammaato mid kale lagu shubo hadhow marka la rogo maxaa soo baxaysaa sufurka gudihiisu waa qallalan yahay miyo biyo badan baa lagu shubaye maxaa sufurka gudihiisa qallajiyey muxuu biyuhu u geli waayeen biyuhu waxay u geli waayeen sufurku sidii wax markaa ay ku aqbali lahaa loomaba dhiginba maqluub weeyo marka horeba waxbaba in markaa ay gudihiisa galaan dee waxa weeye markaa looguma talagelin waayo waa kan la forri dadka mulxidiintii waxay ka dhigan yihiin saasoo kale waa qaar mucaanidiin ah cinaad iyo madaxadayg iyo jikaar bay ka tahay kun daliil haddii loo sheego marka horeba inuu aqbalo u diyaar maaha wuxuu odhanayaa marka hore maa taa la helo taa la helo taa la helo taa la helo taa la helo xataa haddii la heli lahaa ma aqbaleen xataa calaamadda mucjizada ah marka la tuso ila waxa weeye qolyihii hore ee markaa gaalada ee mushrikilcarabba qaar baa mucaanidiin ahaa sidaa mulxidiintu hadda markaa mucaanidiinta ay u yihiin marka aayaadkii mucjizaadkaa la tuso waxay odhanayeen waa sixir marka hore mucjisay codsanayeen marka xisiyo ay arkaan mucjisada xisigaa ah marka la tusay arkaanna waxay odhan jireen waa sixir isaguna waa falalla waana sixra waxaa kaloo markaa waxyaalaha hadda markaa kuwan cusubi ay la yimaadeen ka mida inay wax walba iska odhan karaan waa sudfa iyagoo arkaya hadduu dhagaxu kala yani markaa la kala jeexi lahaa ya oo mucjize laga dhigi lahaa waxay odhan lahaayeen calaa sabiili sudfa weeye waa isku beegantay ya waayo caalamka intan la eeg baa sudfuu ku yimay leeyihin iyo bayjanis iyo isku beegan cala sabiil itifaaq mar hadday caynkaa tahay wax laga dhaadhicin karaa ma jiro mararka qaarkood dadka cinaadka samaynaya waxyaalaha yidhaahdaan waxaa ka mid a haddii xataa cidi uga markhaati kacdoo tidhaahdo war waa xaq aqoon u lihi ay sheegto oo nebigii ay u qirto waxay leeyihiin waa mu'aamaro fircawn waxaynu garanaynaa dee wuxuu ahaa imaamkii mulxidiinta hogaamiyahoodii hore weeyaan qaar kaleo mulxidiiniba waa jireen culamada qaarkood waxay yidhahdeen namruud laftiisu mulxid buu ahaa waana ka horreeyey fircawnna waa ka horreeyey fircawn wuxuu yidhi markaa muuse waxaad noola timi waa sixir fal baad noola timi ee falalowyaannu kuu keenaynaa waa la ballabay la kaalay waxaad la kaalayayso falallowyadii mamlakada iyo boqortooyada markaa wixii hoos imanay o dhan laga soo ururiyey waagaana cilmiga falku aad buu u faafsanaa falalowye fara badan oo weliba muuse badankooda ayna isku qabiil ahayn ee xagga boqortooyada markaa waxay la qabiil ah badankoodu ayaa magaalooyinka kala duwan ee fircawn xukumo laga soo ururiyey wax aqoonoo gaara ah oo markaa muuse ka dhexaysa ma jirin jamac fara badanoo falalowyaa la keenay goobtii lagu ballamay ayaa la soo joojiyey kulamo hore uga dhexeeye iyo aqoon hore uga dhexaysay ma jirin waxay yidhahdeen maadaa tuurayo mise annagaa tuurna wuxuu ku yidhi muuse waxaad tuuraysaan tuura falkoodii ay ku soo farayaraysteen bay tuureen goobtiibay waxay ka dhigeen ulo iyo xadhkay wax ku soo qabteenoo goobtiiba waxay noqotay bannaankii u dhaxeeye la daawanayeyba dee bahal midhanoo sidaa u sunsumayo u soconaya ama u gurguuranaya ayuu noqday nebi muuse calayhi salaatu wasalaam ushiisii buu tuuray ushii baa bahal hoosoo weyn ayay noqotay wax alla waxay tuureen ul iyo xadhko si degdegay saa u liqliqda waxay noqotay keligeed meeshii inay ku soo hadhay nimankii falalowyadaa waxay garteen cilmiga muuse wadaa wax fal ka heer sarreeya inay tahay nimanka la keenaya waa niman khubaro falka ku ah oo lasoo dooro lasoo xulay oo weliba jamacyo badan ah waxay garteen waxaani fal inaanu ahayn waa rumeeyeen waxaanay qileen rasuul ilaahay inuu yahay isla markiiba fircawn muxuu yidhi waxa uu yidhi miyaa iska rumayseen aanaan idiin fasixin oo iimaanka ilaahay la rumaynaya ma idan bay u baahan tahay fircawn laga fasax qaato ina haada lamakrun makartumuuhu fi lmadiinati litukhrijuu minha ahlaha fasawfa taclamuun markiiba si kale u bedelo wuxuu yidhi tani waa dhagar aad soo xadhig maleegteen si aa markaa waxa weeye magaalada iyo ehelkeeda a u dhagartaan oo ehelkeeda uga saartaan wuxuu ihi shirqool qarandumisa ayaa waddaan waana isugu kiin joogtay idinkiiyo muuse anuunba isu kay feeraarisiinay marka hore waa isugu kiin joogtay fa sawfa taclamuun ciddii sixirka taqaanay sixir buu ku ganayay muuse ciddii sixirka taqaanay khubarada ku ahayd markii laga gacan sarreeyey oo laga qaalib noqday aynay u caddaatay waxani inaynay sixir ahayn aynay uga markhaati kaceen sixir inaan u wadin ee rasuul ilaahay yahay fircawn ma aqbalin wuxuu idhi markaa waa dhagar buuyi marka si kastoo wax loogu sheego ruux hadduu macaanid yahay waxba aqbali maayo walain aatayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayatin maa tabicuu qablatak mucaanidku wuxuu aqbalaa ma jiro xaalkiisu wuxuu yahay canzatun walow taarat waxa la yidhi laba nin baa isqabtay waxay arkeen wax dhaqaaqilo ahoo yacni shay dhaqdhaqaaqayo aad uga fog bay arkeen markaasey waxay yidhahdeen tolo waxaas waa maxay mid baa wuxuu yidhi waa midna wuxuu yidhi maya waa waa ri'iyo iyo waa haad bay isku qabteen shimbir yacni markaa weeye siday isugu hayeen wuxuuna aad buu u fogaa ayaa markii dambe wixii duula kii yidhi waa haad baa wuxuu yidhi war waa kaa duuloo haad weeye kii kale wuxuu ku jawaabay canzatun walow taarat waa ri weeye walow haba duushabe waa ri yaa hadday doonto ha duushabe ee ri weeye buuri horta nimanku waxay ka dhigan yihiin u noocaasay ka dhigan yihiin xaalkoodu waa canzatun walow taarat sidaas weeye nabiga sala allahu aleyh wasalam nebinimadiisa waxyaalaha caddaynaya haddaynu hoos ugu yara degno wax ka midaynu sheegaynaa waayo dee kun arrin waa ka badan tahay mid baana ku fillaa waxay u qaybsamaan waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya dalaa'il macnawiya iyo dalaa'il xasiya ama xisiya yacni waxay u qaybsamaan waxyaalo xawaasta iyo dareemayaasha lagu haleelayo iyo waxyaalo macnawi ah oo la aqoonsanayo waxyaalaha xisiga ah ama xawaasta lagu haleelayaa iyaga laftoodu waa qaybsamaanoo waxay u qaybsamaan mucjizaad samaawiya iyo mucjizaad ardiya mucjizaad cirka loo nisbeeyey iyo mucjizaad ardiya oo dhulka loo nisbiyey mucjizaadka ardiga waa qaybsamaanoo waxay u qaybsamaan qaar markaa jamaadaadka ku saabsan iyo qaar xayawaanaadka ku saabsan iyo qaar ashyaa kale ku saabsan ashyaada macnawiga ah ama adilada macnawiga caddaynaysa nebiga nebinimadiisa waxaa uga horreeya qur'aanka qur'aanka majlis gaaraynu ka gunti doonnaa insha allahu tacaala waayo in la caddeeyo qur'aanku inuu mucjiz yahay maadaama aayaddii ugu weynayd ay tahay waxyaalaha dadka qaarkood ay soo arooriyeen ama ay yidhaahdeen suuradaa la sameeyey shabbahaya qur'aanka laga jawaabo la caddeeyo inaanay wax la midoo la sameeyey ayna jirin oo bal waxa ay sheegayaan liidashadooda la caddeeyo la tilmaamo la golo keeno waa arrin loo baahanyay marka arrinka qur'aanka ku saabsan ijmaalkaasaynu hadda caawa ku dhaafaynaa laakiin wa acdamu aaya waa aayadda ugu weyn waana alaayat alkhaalida marka gaar looga hadlo ayaa cidda markaa icjaaska qur'aanka iyo aan aad u sii fahansanayni ay aad u sii garan doontaa insha allahu tacala mucjizaadka kale ee macnawiga ah ama dalaa'isha kale ee macnawiga ah waxaa ka mid a nebiga akhlaaqdiisa iyo runtiisa iyo ammaanadiisa ayaa ka a wuxuu macruuf ka ahaayo lagu yaqaanay qabla nubuwa intaan nebiga la soo dirin waxaa la odhan jiray alsaadiqu alamiin kii run sheegaha ahaa ee aaminka ahaa sifada noocaasaa loo yaqaana marka alsaadiqu alamiin inuu yahay iyo akhlaaqda wanaagsane uu ku sifaysnaa waxay caddaynaysaa nebinimadiisay caddaynaysaa waxay ka mid tahay dalaa'isha nubuwadiisa caddaynay waxaa ka mid a ah siiradiisa wanaagsanay kullu daalika waxay gelayaan dalaa'il macnawiya ku dheeraan mayno dalaa'isha xisiga ah haddaynu wax ka tilmaanno waxay u qaybsamaan qaar samaawi ah kuwa samaawiga aan ku horrayno dalaa'isha samaawiga ah ee xisiga ah waxaa ka mid ah inshiqaaqu alqamar dayixu inuu kala dhambalmay gaaladii carbeed waxay codsadeen oo yidhaahdeen haddaad nebi tahay bal dayaxaasi ha kala jeexmo iyagoo arkaya ayaa dayixii la kala dhambalay ou laba qaybood noqday qur'aankana ilaahay waa ku sheegay arrinkaas iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar marka dayixu inuu kala dhambalmoo kala dillaacay qur'aanka ilahay waa ku sheegay axaadiistana way ku soo aroortay axaadiis mutawaatira jamac badan oo saxaabada ka mida soo wariyey oo tilmaamaya habeen habeennada ka mid a inuu dayixi kala dhambalmoo laba qaybood noqday oo qaybna xiro ay kasii sii hoosaysay qaybina ay ka sokayso halkaas dadka qaar baa si qalada u fahmay oo waxay u fahmeen dadka qaarkood oo wax magarato ahi dayixu inuu dhulka u soo degay u fahmeen oo buurta labadeeda geesood uu ku kala sugnaa wax jirana maaha taasi waayo dayixu dhulka waa ka wen yahay wax buur labadeeda geesood markaa waxa weeye kala qabta ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa marka leeyahay dayixi laba qaybood buu u qaybsamay qaybina xiraa bay ka shishaysay qaybina waa ka sokaysay waxaa laga tilmaamayaa isagoo samadiisa ku sugan ayaa waxa weeye cidda dee xaggan ka xigta xiraa oo geesta markaa bari ka xigta waxay u arkayaan sidii wax markaa waxaweye buurtu ka qarinayso kaley markaa u arkayaa oo iminka marka dee dayixu dhacayo haddii buuri xaggaa kaa xigto buurtaa marka hore kaa qarinays haddii waxa weeye buurta hoosteedaad ku sugnayd haddaad xagga uga wareegto waxaad arkaysaa dee isagoo markaa halkaa ka sii muuqdaad arkaysaa haddama aragtaa isagoo samadiisii ku sugan dayuxu ayaa markaa qaybina buurta xiraa sidii wax ka shisheeye uu ahaa sida marka waxawaye marka uu sii dhacayo kale buurtu kaaga qariso yacni qaybina ay ka sokayso muraadka looga jeedaa saas weeye axaadiista ku soo arorteen waa axaadiis mutawaatira shaki kuma jiro culamada islaamkuna waa ku ijmaaceen dilaaca dayaxu kala dilaacay wax dhacay inuu ahaa ijmaac bay culamada qaarkood ku soo naqliyeen weliba taa waxaan sheegayaa tilmaamaya gaaladu satallaydada ay direen yacni sawiro laga soo qaaday dayaxa say sheegteen nimankii waxa weeye cilmiga joolojiga ay yaqaanay markii loo keenay waxay yidhaahdeen waxaa ka muuqata dayuxu maalin maalmaha ka mida ah, wakhti wakhtiyada ka mida ah inuu kala dilaaca ka muuqata hadda waa isku kaban yahay laakiin wakhti horuu mar dilaacay bay yidhaahdeen sida sawirka ka muuqata waa saasay yidhahdeen waxaana dhacday culammada cilmigaa taqaana qaarkood baa la waraystay oo markaa waxa weeye waraysiya markaa laga qaaday nin ingiriisa oo ku islaamay sababtaasaa jirta waxaa la odhan jiray daawuud muusa bitcock yacani ninkaasi daawuud muusa bitcock wuxuu ku islaamay warka noocaase la sheegay markuu ogaaday qur'aanku inuu hore u sheegay oo wakhtigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la yidhi dayixu waa dilaacay qur'aankana la yidhi waa lagu sheegay arrinkaa markuu xaqiiqsaday ayuu islaamay taasi waa qodob aayaadka samaawiga ah ta ugu weynaanshaha badani waa markaa dayaxa kala dillaaciisa weeye aayaadka marka ardiga ah waxyaalo badan baa dhacay oo nebiga sala allahu alayh wasalam nebinimadiisa caddaynaya waxaa ka mid a ina waxa weeye yacni xoolaha qaarkood inay ka markhaati kaceen nebiga sala allahu alayh wasalam nebinimadiis oo ugaadha qaarkood ay ka markhaati kaceen nebiga sala allahu alayh wasalam nebinimadiis oo dhagxanta qaarkood ay ka markhaati kaceen nebi maxamed sala allahu alayh wasalam nebinimadiis dhagxan baa markaa ka markhaati kacday nebi maxamed inuu nebi yahay waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa caddaynaya nebiga sala allahu alayh wasalam nebinimadiis waxaa markaa ku soo arooray xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inii laa acrifu xajaran bimakkata kaana yusallimu calaya qabla an ubcas waxaan garanayaa dhagax maka ku sugan oo isalaami jiray intaan laysoo dirin ka hor xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo wariyey taa keliya ma aha cali bn abi aalib wuxuu sheegay nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu raacay dhagax kastoo nabigu markaa uu qaabilo ku soo beegmo iyo buur kastaaba nebiga sala allahu alayh wasalam inay salaamayeen oo ku lahaayeen assalaamu calayka ya rasuula allah can caliy bn abi aalib qaala kuntu maca anabiyi sala allahu alayh wasalam bimakkata fakharajna fi bacdi nawaaxiha fama istaqbalahu jabalun walaa shajarun ila wa huwa yaquulu assalaamu calayka ya rasuula allah dhagax kasta iyo geed kasta iyo buur kasta waxay odhanaysay assalaamu calayka yaa rasuul allah riwaayaadka qaarkoodoo xajarka ku daraysa ayaa jirta xadiiskana tirmidi ayaa soo wariyey waxaanu ihi xasanun ariib xadiisun xasanun hariib sheekh albaanina wuxuu yihi xadiisku waa saxiix shawaahid kalena waa leeyahay oo axaadiis kaloo la macno ah oo mawduuca ku soo aroorayna waa jiraan ashaahid waxaynu ujeednaa dhagxanta qaarkood baa ka markhaati kacay nebi muxamed inuu nebi yahay ka markhaati kacay waxaa kaloo ka mida ashyaada ka markhaati kacday nebi maxamed sala allahu alay wasalam inuu nebi yahay dhir baa ka mid a nin acraabiyo reermiyaa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi oo u sheegay inuu nebi yahay buu u sheegay dabeedna wuxuu yidhi wax caddayna ma u haysaa inaad nebi tahay ka warran geedkaasi hadduu markaa waxa weeyaan u yeedho u yimaado ma rumaysanaysaa haa buu yidhi waa u yeedhay waa u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu markaa markhaati gashaday nebigu sala allahu aleyh wasalam geedkii geedkuna waa ka markhaati kacay nebigu sala allahu aleyh inuu rasuul ilaahay yahay ayuu saddex goor ka markhaati kacay kadib geedkii wuxuu ku noqday halkiisii markii hore dhulkuu soo jeexay xadiisku wuxuu sheegayaa markuu geedka u yeedhay nebigu sala allahu aleyh geedku waa soo socdo dhulkuu soo jeexay ilaa uu nebiga hor yimi nebiguna waa markhaati gashaday waa uga markhaati kacay inuu rasuul ilaahay yahay saddex goor buu ku celiyey saddexda goor mar walba uga markhaati kacay kadib geedku halkiisiiba ayuu ku noqday ninkii reer miyiga ahaa waxaweye wuxuu ku noqonaya reerkiisii deed wuxuu yidhi anigu haddaba qowmkaygii baan u tegaya arrinkaa waan u sheegayaa hadday i aqbalaan waanu ku wada imanaynaa haddii kalena anaa kugu soo noqonayo la jirkaagaa noqon doonaa xaakim baa soo wariyey mustadragiisa ibnu kasiirkuna wuxuu odhanaya isnaaduhu jayid taa keliya ma aha dhir kaloo ka markhaati kacday nebigu sala allahu alayh wasalam inuu nebi maxamed nebi yahay baa jira oo qasas marka mutacadida ayay ku soo aroortay waxaa kaloo jira nebigu sala allahu alayh wasalam mar buu u baxay meel e, bannaanka ah dabeedna markaasuu doonay inuu xaajo guto halkiibu wuxuu waayey wuxuu ku gabbado laba geed buu arkay labadii geed buu markaa waxaa midna soo qabtay laan ka mida ka kalena laan ka miduu soo qabtay kii hore ayuu laan soo qabtay dabeedna wuxuu ihi inqaadii yani hogaansanow inqaadii calaya biidn illah idanka ilaahay igu hogaansanow geedkii waa soo raacay kii kale u yimi kii kalena laan ka miduu qabtay waa jiidayoo wuxuu yidhi ii hogaansanow oo idanka ilaahay igu hogaansanow isaguna waa raacay labadii geed buu jiitay waa isu keenay ilta'imaa isu kaalaya dabeedna gabood buu ka dhigtay dantiisii buu dhammaystay markaasuu deedna wuxuu u tilmaamay inay halkoodii ku noqdaan mid waliba halkiisii ayuu ku laabtay taana waxa weeye waxaa ku soo arooray xadiis saxiixa ayaa ku soo arooray oo markaa ku yimi marka taasina waxa weye waa mid waxyaalaha caddaynaya ka mid tahay nebinimadiisa waxyaalaha nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam nebinimadiisa caddaynaya waxaa ka mida inay xayawaanaadka qaarkood iyo noolayaasha qaarkood uga markhaati kaceen uu nebi ilaah yahay waxaa dhacday yayba neef buu qaatay ari ruux la joogo ayuu neef ka midu qaatay yey ruuxii la joogay baa ka daba cararay neefkiibuu ka soo ritay yeygiibaa intuu dibkiisa ku soo fadhiistay ayuu wuxuu yidhi miyaanad ilaahay ka baqayn ma risiq ilaahay i siiyey ayaad iga ii diidaysaa iga siibaysaa shakhsigii baa yaabay wuxuu idhi waa yaabe waa maxay yaygan sida dadku u hadlaan oo kale u hadlaya waa maxay yaygii baa u jawaabo wuxuu yidhi wax ka layaab badan ma kuu sheegaa muxamed sala allahu alayh wasalam wuxuu joogaa madiinuu joogaa yasrib buu joogaa oo dadka wuxuu uga warramayaa wararka qaybkee hormaray ayuu dadka uga warramaya waxaa ku sugan yay ka markhaati kacay hadal la garanayo oo hadalka dadku ku hadlaan oo kale intuu ku hadlay kaga markhaati kacay muxammad inuu markaa waxa weeye dadka wararkii hormaray uga warramaayo xadiiskana imaam axmed baa soo wariyey bayhaqina wuxuu yidhi waa saxiix ibnu kasiir wuxuu yidhi isnaadkiisu waa calaa sharti saxiix duruq kale waa leeyahay saxaabo kala duwan baana laga soo wariyey abi saciid iyo abi hurayra iyo ibnu cumar intaba waa laga soo wariyey hal dariiq baynu sheegnay culammadaas inay saxiixiyeen dariiqyo kale inuu leeyahayna inaynu tilmaanayn uga jeedno taa keliya ma noolayaal kale uga markhaati kacay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam inuu nebi yahay baa jira waxaa soo arooray yacnii ugaadha waxyaalo ka midi inay ka markhaati kaceen ayaa soo arooray riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi ghazaal qaar waxaa ku yimi dabi waa noocyo ugaadha ka mid a ama deera ha noqdaan ama markaa noocyo kale ugaadha ha noqdaan taasina waxa wey waa jirtaa waxyaalaha markaa soo arooray ka midta ashyaada nabi maxamed sala allahu alayh wasalam caddaynaysa nebinimadiisa waxaa ka mida in waxa weeye quruuraxa intuu sidaa u qaado gacantiisa inay ku tasbiixsan jireen tasbiix la maqlaayo inay ku tasbiixsan jireen oo saxaabada iyo dadka la joogaa ay markaa dhammaan maqlayaan taa keliya ma aha waxaa kaloo soo aroortay in waxa weeye cuntada marka la cunaayo nebigu sala allahu alayh wasalam uu cunaayo in tasbiixdooda la maqli jiray isagoo cunaya waxay ka mid tahay iyaduna ashyaada caddaynaysa ka mid tahay wuxuu yidhi cabdullahi ibnu mascuud xadiis dheer buu ahaa hadda waxaynu u jeednaa inta dambe walaqad kunna nasmacu tasbiixa aacaami wa huwa yukal bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey waxaa kaloo soo arooray quruurux marka inay ku tasbiixsadeen gacanta nebiga sala allahu aleyh wasalam tasbiix la maqlaayo abubakar uu u dhiibey gacantiisa uu ku tasbiixsaday tasbiix la maqlaayo cumar uu u dhiibey gacantiisa uu ku tasbiixsaday tasbiix la maqlaayo cismaan uu waa dhacday axaadiis saxiixa inay ku so aroortaa nebiga iyo saddex khulafadii ka mida ayaa gacmahooda ay ku tasbiixsadeen quruuruxu ku tasbiixsadeen arrinkaa quruuruxu inay tasbiixsadaan tasbiix la maqlaayana waa arrin markaa waxa weeye cajiiba weeye waayo buuruhu inay tasbiixsadaan waxaa ka sii cajiib badan dee quruuruxaa yaryar inay tasbiixsadaan oo aan markaa hadda jawf lahayn buuruhu waxaa laga yaabaa dee waxay leeyihiin markaa godad bay leeyihiin yacni waxay leeyihiin markaa way ballaaran yihiin yani markaa gudo ayay leeyihiin laakiin dhagxanta yaryar ee quruuruxa ah ee tasbiixsanaysa waxa weeye iyadoo dhagaxba inuu tasbiixsado tasbiix la maqlaayo ay dee markaa tahay shay cajiib ah yani haddana maqalka la maqlaaya waxa weeye waa mid markaa aad u si layaab badan marka taasina waxay ka mid tahay dalaaisha nubuwada ayay ka mid tahay waxaa ka mid mida ah nebigu sala allahu aleyh wasalam biyo yar ayuu markaa waxa weeye gacanta gelin jiray ama wax ku tufi jiray uu barakayn jiray biidn illaah markaasay noqon jireen biyo fara badan ama cuntada ayuu barakayn jiray biidn illaah ilahay idankiisa markaasay barakoobi jireen cunto fara badan ay noqon jireen waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam mar baa salaaddii casar wakhtigeedii soo galay dadkii weysay dooneen weysadii way waayeen rasuulka sala allahu alayh wasalam baa loo keenay in yar oo weyse ah markaasaa hortiisa ayay markaa yaalleen dadkii buu yidhi weysaysta dadkii weyse ma hayaan nebigu sala allahu alayh wasalam biyihii yaraa buu gacanta geliyey waxay arkeen farihiisa dhexdooda faraha nebiga calayhi salaatu wasalaam dhexdooda iyagoo biyuhu ka soo burqanaya sida ilaha u burqanaya sida ilaha iyagoo u burqanaya oo farihiisa dhexdooda ka soo burqanaya arkeen anas wuxuu ihi fara'aytu almaaa yanbucu min taxti asaabicihi fatawada'a annaasu xataa tawada'uu min cindi aakhirihim kulligood waa ka weysaysteen muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa labadaba soo wariyeen anas baa la weydiiye waxaa la imisay ahaayeen wuxuu yidhi waxay ahaayeen siddeetan nin bay ahaayeen riwaayadaa siddeetanka nin sheegaysana bukhaari baa soo wariyey mar kale nebiga sala allahu alayh wasalam biyaa loo keenay biyo yarood bay ahaydoo biyo kale lama hayn markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam gacantiisa geliyey farihiisa dhexdooday biyihii ka soo burqadeen dadkii oo dhan baa ku weysaystay saxaabiga xadiiska soo wariyaa la weydiiyo waxaa la imise ahaydeen wuxuu yidhi alaaa mia saddex boqol baanu ahayn buu ihi bukhaariiyo muslim baa soo wariyey saddex boqol ayaanu ahayn buu ihi xadiis kale oo saddexaad wuxuu sheegayaa bara wuxuu uhi rasuulka sala allahu alayh wasalam baanu safar la jirkii aanu ahayn waxaanu nimi markaysagaa ceel biyoyarood oo biyihiisu yar yihiin markaasaanu dabeedna ceelkii dhurdhuurannay lix nin ayaa ceelkii nalagu riday lixdan ka mid ahaa buu yidhi haddaan bara ah wadaan baa naloo soo riday wadaantii ayaanu markaa ku soo dhurnay ceelkii wadaanta nuskeed ama saddex meelood marka laga dhigo laba meelood ahaan biyo ah ku soo dhurnay ceelkii waxba kagamaanu teginoo intaasaa ugu dambaysay biyo kale kuma hadhin waa wadaantaa gudaheeda waxa ku jira oo aan wadaantu aynay buuxin baanu ka soo dhurnay markii ugu dambaysay intii baanu dallacnay wadaantii baa markaa nebiga loo geeyey calayhi salaatu wasalaam gacantuu nebigu dhex geliyey wuxuu doonay inuu akhriyo ayuu nebigu akhriyey wadaantii baana lagu soo celiyey si ceelka markaa waxa weeye loogu shubo waa lagu shubay biyihii baa soo burqaday ceelka ayaa soo burqaday dabeedna deg deg baa looga baxay ninkii ugu dambeeyey waa ku qarqoomi gaadhay ceelka oo dabeedna mara lagaga saaray intuu ku qarqoomi gaadhay ya ayaa mare laga soo bixiyey xadiikaas waxaa soo wariyey imaam axmed baa soo wariyey ibnu kasiirkuna wuxuu odhanayaa isnaaduhu jayidun qawiyun ayuu odhanaya xadiis kale wuxuu sheegayaa jaabir ibnu cabdilaahi baa wuxuu ihi dadkii ayaa harraaday maalintii xudaybiya nebiguna sala allahu alayh wasalam harag yar oo biyo weysiyi ku jiraan buu ku weysaysanayey dadkii baa xagga nebiga u soo degdegay markaasuu imaan lakum maxaa idiin sugnaaday waxay yidhahdeen wax biyaannu ku weysaysanno iyo waxaanu cabno toonna ma hayno intaa adigu aad haysa mooyaane hadda waa in yar oo ku jirta harag yar oo loogu talagalay in lagu weysaysto nabigu sala allahu alayh wasalam gacantii buu dhex dhigay haraggii yaraaye biyuhu ku jireen buu gacanta dhex dhigay fa wadaca yaddahu fi rakwa fajacala almaau yafuuru min bayni asaabicihi kaamhaali alcuyuun sida ilaha durdurkoo kale ayaa farihiisa dhexdooda biyuhu uga soo boqonaya fasharibnaa wa tawada'naa waa cabnay buu ihi waana ku weysaysanay waxaa lagu yidhi jaabir kam kuntum imsaa ahaydeen wuxuu idhi law kunnaa mi'ata alfin lakafaana iska daa wax kale haddaannu boqol kun ahaan lahayn waynugu fillaan lahayn biyaha faraha nebiga dhexdooda ka soo burqaday haddaanu boqol kun ahaan lahayn way nagu filaan lahayd laakiin tiradeedu waxay ahayd buu yihi markaa kunnaa khamsa cashrata mia waxaanu ahayn kun iyo shan boqol baanu ahayn marka kun iyo shantii boqolba cabitaan iyo waysaba way noogu filaatay biyaha soo burqaday laakiin iska daa intaannu ahayne haddaanu ahaan lahayn buu yihi boqol kun haddaannu ahaan lahayn biyaha faraha nabiga dhexdooda ka soo burqaday waa nagu filan lahayn xadiiskaasina waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey axaadiis kale oo sheegaysa nebigu sala allahu aleyh wasalam idanka ilaahay inuu ku barakeeyey caanaha iyo cuntadaba waa soo aroortay waxayna ka mid tahay dalaa'isha caddaynaysa nebinimadiisa wuxuu yidhi abu hurayra gaajo aadaa i haysay buuhi waxaan fadhiistay buu dariiq ay soo maraan abubakar iyo cumar ay soo maraan dariiqa anagoo fadhiya abubakar soo maray aayad baan weydiiyey buu wax kale uma weydiinayn buu yidhi ee inuu markaa cunto isiiyo ayaan u weydiinayey waxba ima siin bimacnaa ima fahmin yani waana xishoonayaa gaajo daranina waa haysaa hadduu odhan lahaa waa gaajoonaya waxbaa la siin lahaa ya laakiin muu odhan marka abubakar waa iga tegey buuri cumar baa soo maray isagana aayad baan weydiiyey buui waxaan u weydiinayey buui inuu markaa idhergiyo waa iga tegey wuxuu weydiiyun buu uga jawaabay waa iga tegey buui nabigaa soo maray buuhi calayhi salaatu wasalaam nabigu markuu arkay ayuu muusooday dhool la caddeeyey nebiga waxba ma weydiin laakiin markiiba nebigu waa fahmay calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa dhoolla caddeeyey buuhi ina keen buu idhi wuu i kaxeeyey buuhi gurigiisuu igeeyey wuxuu yidhi wax ma haysaan waxay yidhaaheen in yaroo caanaa oo naloo soo hadiyeeyey ayaannu haynaa waa in yar oo hadhuub ku jirta abu hurayra wuxuu ihi nabigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam orda ahlu sufa u yeedh waxaan jeclaa buuhi intaa inuu aniga isiiyo gaajada darana ee haysay daraaddeed ahlu sufuhna waxay ahaayeen martidii muslimiintay oo masjidka xaggiisa dambe iska deganaayeenoo dee halkaasaa adigu markaa marba la kaxayn jiray oo wax la siin jiray waxaan isweydiiyey buu yidhi caanahan yar ee hal qof cabbi karo ya maxaa intaasoo dada loogu yeedhayaa alla in adiga lagu siiyaa fiicnay laakiin mar hadduu nebigu sidaa igu yidhi ma diidi karo ahlu sufaan u tegey buuri waanina keena nebigaa idiin yeedhaye waxaa kaloo iyadana igu soo dhacday marka iminka nimankaasi tagaanna adaa lagu odhanayaa caanaha siiyo waad ugu dambaynaysaa dabeedna waa kaa go'ayaan nimankii baa fadhiistay abu hurayra u baa lagu yidhi waa qaaday buu yidhi kii ugu horreeyaan u dhiibay wuu cabbay markuu cabbay ayuu haddana ka labaad u gudbi waa u dhiibay abu hurayra haddana u dhiibaya kii labaadna waa cabbay kii saddexaad kii afraad kii shanaad saasaa loo mariyey dhammaan ciddii ahlu sufee la keenay dhammaantood way wada cabbeen canihina weli sidii bay ugu jiraan canuhuna waa qadar qof cabbi karo rag badan baana cabbay oo mid waliba intuu markaa sidiisa u cabbay oo dee intuu doonayo ka cabbay ayuu markaa dabeedna iska dhiibay markii dambea nebigu igu yidhi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam anigii adiga mooye cid kale ma hadhin intaa nebiga u dhiibey ayuu nebigu igu yidhi anigii adiga mooye cid kale ma hadhin markaasaan ku yidhi haa markaasuu nebigu igu yidhi cab markaasaan cabbay buui markaan cabbay ayaan markaa doonay inaan iska iska dhiibo markaasuu maya cab mar labaad markaasaan haddana u noqdo cabbay markaasaan doonay inaan iska dhiibo markaasuu haddana maya cab markaasaan haddana cabbay buui siduu mar walba igu lahaa markaa maya cab ayaan ku ii ilaahay baan ku dhaartaye meelaan mariyo ma hayo meelaan mariyo ma hayo markaasaa nebigu qaatay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebiguna cabay taasi waa caanihii ou nebigu sala allahu aleyh wasalam cala sabiil mucjiza u badiyey biidn illah xadiis kale wuxuu sheegayaa markii khandaqa la qodayey ayaa waxa dhacday gaajo aad u daran baa jirtay oo hawl badanna waa la qabanayaa gaajadiina waa daran tahay waa tii ay soo aroortay axaadiis kale inay dadku marka ay ku xidheen caloosha raggii godka qodayey ay ku xidheen dhagax dhagax ku xidheen markii dambe waxay arkeen nebiga sala allahu alayh wasalam oo caloosha laba dhagax ugu xidhan yihiin qofku markuu gaajoonaayo dee beerkaa ruxmaya marka waxa weeye taasaa lagu adkaynaya jaabir baa wuxuu yidhi gaajo daran baa nebiga ku arkay calayhi salaatu wasalaam dabeedna marka ooridaydii baan u tegey aan u laabtay oo aan ku idhi waxba ma haysaa waayo nebigii calayhi salaatu wasalaam waxaan ku arkay gaajo aada u daran baan ku arkay waxay ii soo saartay buuhi kiish uu ku sugan yahay saac heed ahi saacu waxa weeye waa laba kiilo iyo in yar weeye kiishkaasa ii soo saartay waxaa kaloo jirta neef yar oo waxar ah oo guri jooga ay jirtay iyaduna hadda waa laba kiilo iyo markaa in yar oo heed ah iyo waxar yar waxartii baan gowracay neefkii yaraa ee markaa waxaa maqasha ahaa ayaan gowracay buuri heeddiina markaa waa la midximiyey intii baa la doonayaa in la laysku habeeyo oo nebiga sala allahu alayh wasalam loo yeedho iyo markaa dhowr qof oo kale intii markuu la habeeyey ayuu markaa eh, nebigii uu doonay calayhi salaatu wasalaam gabadhu waa la sii ballantoo waxay tidhi nebiga ha igu fadeexadine dad badan markaa ha u yeedhin ha igu kashifin meesha nebiga iyo dhowr qof oo kale bes u yeedh jaabir waa tegey nebiga sala allahu alayh wasalam ayuu u tegey hoos buu ula siraystay wuxuu ku yidhi neef yar oo dee maqal ah iyo saac raashin ah baanu markaa haynaa intii baanu markaa samaynaynay adig iyo dhowr qof oo kale ina keena nebigu waa dhawaaqay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa ahla alkhandaq ragga godka qodayow cunto waxaa idiin sameeyey jaabir baa idiin sameeyey ina keena muhaajiriintii ansaartii waa loo wada dhawaaqay jaabirna wuxuu ku yidhi dheriga dabka ha ka dejinina ee u daaya cajiinkana ila suga ilaa intaan imanayo nabigii baa yimi calayhi salaatu wasalaam oo dadkii hogaaminaya oo horkacayo gabadhii markay aragtay iyadoo dee nebigii iyo dadkiiba ay soo wada socdaan waxay meesha ku haysana ay og tahay yaa dee arrinkii waxa weeye dhibbay ku noqotay jaabir bay maagtoo tidhi bika wa bika yacni wax xille lagu sameeye maxaad saa u yeeshay baa macnuhu dhacay wuxuu ku yidhi wixii aad igula ballantay waan fuliyee nebiga calayhi salaatu wasalaam baa dadka markaa sidan ku yidhi ee anigu sidii aad igula ballantay baan markaa u fuliyey cajiinkii bay soo saartay nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku tufay waa barakeeyo barako ugu duceeyey dherigii buu markaa u qasday yadana waa ku tufay barakuu ku duceeyey wuxuuna markaa ku yidhi gabadhii gabadh kale oo kula dubta u yeedho dherigaana dabka ha ka dejinin saasuun u wada sidii baa loo waday dadkii baa markaa waxa la soo kala hormariyey marba qaar baa la soo geliyaa marba qaar baa la soo geliyaa ciidanka markaa hadda lagu dalbaday intan waa kunnin kun labaatan ma aho konton ma aho toddobaatan ma aho boqol ma aho laba boqol ma aho waa kun kunnin ka warran waxaa meesha lagu hayaana waa neefkaa yar ee iyo waxa weeye markaa labadaa kiilo iyo intaa yar jaabiri wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaaranayaaye dhammaantood way cuneen ilaa ay ka tageen sidii iyadoo dherigu u karaayo ya sidiina loo dubayo dhammaantood intay ka dhargeen bay baaqi meeshii kaga tageen sidiina loo wado xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaariyo muslim qiso kale iyadana saas si leeg abu talxa isaguna u yeedhay nabiga calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu u diray inuu u yeedho anas anas buu yidhi ordoo nabiga u yeedha calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi waan tegayoo rasuulkii sala allahu alayh wasalam oo dadkii la joogaan u tegey markaasaan dabeedna eegay waan xishooday dabeedna waxaan ku yidhi markaa abaadalxa ku yeedhi nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam dadkii ina kiciya kaca abuu talxa wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi wax yar baan sameeyey nebigu sala allahu alayh wasalam waa taabtay baraku ku duceeyey dabeedna wuxuu yidhi markaa dadka waxaa u soo gelisaan toban toban ya nebigoo keliya loogu talagalay toban toban u soo geliye tobanka horea la soo gelinaya waa cunayaan waa dhergayaan waa baxayaan haddana toban kale la soo gelinaya waa cunayaan waa dhergayaan waa baxayaan sidaasaa loo waday ilaa dhammaantood ay wada cuneen oo ay dhergeen markay dhammaantood wada cuneenna iyadoo sideedii abay ka tageen xadiiskana waxaa soo wariyay bukhariiyo muslim xadiis kale wuxuu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa waxa ahaa boqol iyo soddon nin markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cid idinka midi cunto ma haysaa markaasaa waxaa la helay nin markaa waxaweye saac haya saacu waa laba kiilo iyo afar boqoloo garaam ama ugu badnaan calaa qawlin marka lagu socdo saddex kiilo wey ugu badnaan markaa saac nin hayaa la helay ama wax la mida intii baa marka waxa weeye la cajiimay nin markaa gaala oo adi wataana meeshuu soo maray nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam miyaadna siinaysaa adhiga wax ka mida mise waad naga iibinaysa mee waa idinka iibinayaa buuhi neef buu nebigu ka iibsaday calayhi salaatu wasalaam neefkiina waa la qalay waa neef iyo saac iyo boqol iyo soddon nin nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam caloosha yani markaa neefka calooshiisa in la dubo dhammaan markaa raggii meeshaa joogay dhammaantood calooshaa waxbay ka gaadheen cuntadii kalena markaysaga waa cuneen xataa ciddii maqnayd waxbaa loo dhigay waxbaa loo dhigay markii dambena labadii xeedhe lagu riday baaqi baa ka hadhay markay ka dhergeen boqol iyo soddonkii nin way rarteen baaqigii markaa usoo soo hadhay waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey axaadiista ku saabsan nebigu sala allahu alayh wasalam cuntada uu barakeeyey ama timirta uu barakeeyey ama caanaha uu barakeeyey ee mid waliba fara bateen waa axaadiis mutawaatira ku soo aroorta aad u badan axaadiis mutawaatira ku soo aroortay waxaa ka mid a xadiis kaloo sheegaya in khaswadii tabuuk gaajo aad u darani dhacday deedna saxaabada qaar waxay ku hamiyeen geeli gaadiidkay wateen inay qashaan nebiga idan weydiisteen nebigu waa u idmay cumar baa yimi wuxuu uhi yaa rasuul allaahi hadday sidaas sameeyaan oo gaadiidka ay wataan qashaan gaadiidku waa inagu yaraanayaan gaadiidkii waa inagu yaraanayaan hadhowna waxaa dhici karta cadowgii inaynu la kulanno iyadoo gaajana ina hayso gaadiid fiicanna aynaan haysan yaa rasuulalahi cuntada waxay hayaan ururi yacni markaa barake ugu ducee in ilaahay u barakeeyaa laga yaabaa ee gaadiidka haynaga qalina ra'yiga caynkaasuu cumar ku teliyey ra'yigii baa nebigu qaatay wuxu uhi soo ururiya waxa cunto haysaan cuntooyinka hayeen bay soo ururiyeen yacni nimbo wuxuu keenay ayay markaa laisu soo ururiyey nin in yaroo timira keena nin in yaroo raashina keena waa la ysku soo dardaray wax badan maaha wax yar weeyaan waxa la ysku soo dadaya intii yarayd marka la ysu keenay ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam barake ku duceeyey uu taabtay baraku ku duceeyey dabeedna wuxuu yihi markaa qaato markaa waxaa weelkiinna ku rita weelkoodii bay ku riteen wax kastoo weelay siteen dhammaantood waa wada buuxsameen waana cuneen waa wada dhergeen baaqina waa soo hadhan bukhaariyo muslim baa isagana soo wariyey waxaa la mid a ah xadiiska ku saabsan jaabir jaabir ibnu cabdilaahi aabbihii markuu dhintay dayn baa lagu lahaa aabbihii jaabir timir baa u go'aysay daynta inuu ka bixiyo aabbihiina waa jeclaa daynta lagu leeyahay way fara badan tahay wuxuu filayaa iska daa sannadane sannadda soo socota xataa timirta ka soo go'daa ma kaafinayso kuma filla rasuulku u yeedhay calayhi salaatu wasalaam si uu dadku marka ay uga xishoodaan oo deyntii hadda aynay ugu qaannabin ayuu ihi markaa bal goobta kaalay marka timirta la goynayo yaa rasuul allaahi si waxa weeye markaa dadka aynay timirtii aynay eh, deyntii hadda ugu qaannabin ayuu nebiga u keenay timirtii markii la gooyey ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam yacni barake ugu duceeyey yacni timirtii baa barakowday way fara badatay dayntii oo dhan bay wada bixisay haddaba dayntu islahaa iskadaa sanadkana sanadka soo socda xataa kaama baxayso timirta sanadka dambe ka baxdaa ma oofinayso ma dhammaystirayso tu islahaa tiibaa intay wada dhammayso eh, dayntii wada bixisaa baaqi soo hadhay xadiiskana bukhaari baa saxiixa kusoo wariyey waxaa ka mid a qisada salmaan salmaan alfarisi addoon baa laga dhigtay niman yuhuuda markan lahaa uu islaamayo waxay kula heshiiyeen mukaatabo waxay kula heshiiyeen saddex boqoloo geed inuu u beero oo timir ah oo ay baxaan waxay kaloo kula heshiiyeen xoolo badan oo dahabana inuu siiyo ayay kula heshiiyeen salmaan wuxuu soo helay in yar oo dahab uu soo helay nabigu calayhi salaatu wasalaam intii yaree dahabkaa buu yidhi dayntii waad iskaga bixinaysaa mukaatabada lagaga lahaa markaasu maxay ka taraysaa intan yari dahab badan baa laygu leeyey nebigu waa taabtay baraku ku duceeyey dahabkii waa barakoobay waxay noqotay markaa waxa weeye daynkii dahabkahaaye laga sugayey dhammaantood inay inta yareed ku waafilaato waxaa soo hadhay geetimireedyadii geetimireedyadii nabigaa yidhi sala allahu aleyh wasalam waa kula beeriya gacantiisu markaa waxaa ku beeray nebigu sala allahu alay slm mid walba ku abqaalay timirta marka la beeraayo qaar badan baa qaayisa ama marka aan yani markaa dee aan wanaagsanaano markaa baktiya ma dhicin hal mid baa markaysa markaa dhacday inay qaystay tan maxaa shaanigeedu yahay baa layidhi yaa tan adigu gacantaada kumaad beerin hebel baa beeray baa layidhi fujiye buu yidhi dib baa markaa waxa loo beeray saddexdii boqolna markaa iyaduna in yar bay ku wada baxeen sidaasuu salmaanna oo markaa ku noqday yani xor ku noqday wuxuu ku yidhi markuu inta yaree dahabkaa u dhiibayey khudha faawfihim minha yacni qaadoo intan uga wafeeyo dayntooda ka sii bimacnaa baaqiga kaga soo hadhana kala hadh macnuu saasuu dhacaya xadiiskaana imaam axmedaa soo wariyey waana haabit axaadiis kale oo markaa mawduuca ku saabsanna waa jiraan intaas kuma koobna nabiga sala allahu alayh wasalam ashyaada caddaynaysa nebinimadiisa ashyaa badan baa soo arooray waxaa ka mida qisadii xanuulu jidci baa ka mida geedgeed timireed ah ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu markaa ku tiirsan jiray wakhtigii yani mimbarka aan loo samayn marka maalinta jumca uu khudbadaynaayo markii dambe mimber baa loo sameeyey mimbarkii markii loo sameeyey wuxuu nebigu sala allahu aleyh wasalam doonay inuu mimbarka ku fadhiisto mimbarkuu ku fadhiistay markuu mimbarka u wareegay ayaa geedkii markaa waxa qayliyey muraardilaac uu ka muraardilaacayo tiirsigii nebiga inuu waayey calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu markaa soo kacay waa mucaanaqeeyey halkiibuu aamusiiyey sidiibuu markaa waxa ku aamusay waxay ka mid tahay waxa waxyaalaha caddaynaya nebiga sala allahu alay slm nebinimadiisa xataa marka waxaa u muraardilaacaya wax kale iska daaye yacni waxaweye geetimireedka jiridiisa ayaa nebiga u muraar dilaacaysa waxaa ka mid a ah ashyaada nebiga nebinimadiisa caddaynaysa gabadh yuhuudiyada ayaa nebiga yacni markaa u samaysay cunto ay ku sunaynayso oo gabadh odhan jiray zaynab bint alxaaris oo sallaam ibnu mishkam uu qabi jiray oo yuhuudiyada ah ayaa waxay tidhi waan eh, idin casuumay hadiyad baan idin siinayaa neef bay u qashay dhagar baynay doonaysaa neefka inay sunaysay rabtaa dadkii bay weydiisa waxay tii nebigu xagguu ugu jecel yahay waxaa lagu yidhi diraaca ama duubiga markaasay deedna suntii halkaa kusii fara badisay neefkao dhanna waa sumaysay halkana suntay ku badisay markii waxa weeye laysiri cuna oo nebigu afka uu geliyey calayhi salaatu wasalaam ayaa diraaci la hadlay wuxuu uhi yaa rasuula allaahi waa sunaysnaho waa sun baa laygu sameeyey innii masmuumun waa sumaysanahay nebigu waa tufay calayhi salaatu wasalaam saxaabi bishri ibnuilbaraa la odhan jiray baa isagu liqay oo intii markaa nebigu aanu sheegin ayuu markiiba isagu liqay saxaabadii kale wuxuu tufa waa la tufay gabadhii baa loo yeedhay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam diracani wuxuu ii sheegayaa inaad sun ku samaysay buu ii sheegayaa ka warran saasuu ii sheegay way qiratay waxay tidhi way jirtaa maxaa kuu kallifay buu idhi waxay tidhi haddii aad nebi tahayna waxba ku yeeli maayo haddaanad nebi ahayna dee sharkaaga inaanu ka raaxaysanno aanu doonayni ya sidaasaan markaa sunta ugu sameeyey nebigu waa iska sii daayo waa cafiyey kadib saxaabigii baa dhintay bishir ibnulbaraa oo suntii u dhintay markii dambe yani waxay kolley riwaayaadka qaar ku soo aroortay in la dilay marka waxay culammadu yidhaahdeen eh, qisaas baa loo dilay ninkaas saxaabiga ee suntii ay sumaysay u dhintay ayay qisaas loo qisaasayaa markaa loo dilay laakiin nebigu xaqiisi isagu waa cafiyey oo iska dhaafay marka waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya nebiga nebinimadiisa caddaynaya ka mid tahay waxaa ka mid a ah ashyaada caddaynaysa dacawaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam in la ajiibi jiro la aqbali jiray oo yacni cidda uu duceeyo ducadiisa in la arki jiray waxay ka mid tahay dalaa'isha caddaynaysa nebinimadiisa ayay ka mid tahay waxaana soo arooray ashyaa fara badan waxaa ka mid a wuxuu u duceeyey anas ibnu maalik oo wuxuu yidhi allahuma aksir maalahu wa waladah ilaahu ubadkiisa badi yacni xoolihiisana farabadi wa atil xayaatahu riwaaye aan saxiixa ku sugnayn waxay siyaadinaysaa oo bukhaari adabulmufradka ku soo wariyey cimrigiisana ilaahu dheere intii mid walba waa dhacday ubadkii anas ibnu maalik waa bateen oo wuxuu markaa yidhi ubadkayga aan dhalay ee awlaadu sulbiga ahi boqol waa ka badan yihiin buuhi weliba waxaa riwaayaad kale sheegayaan qaar fara badan oo sakiiroo kalena inay jiraan oo ka baxsan boqolka uu sheegaayo in fara badani ay saqiirtay ayuu markaa sheegay maal badanna ilaahay waa siiyey cimrigiisuna waa dheeraado wuxuu ka mid ahaa saxaabadii cimrigiisu dheeraadeen buu ka mid ahaa oo cimri dheer ku dhintay ayuu ka mid ahaa waa gaboobay waxaa ka mid ahaa ibnu cabaas allahuma faqihu fiddiin wacallimhu ta'wiil cilmigiisu aad buu u batay tawiilka qur'aankana aad yo aad buu markaa u bartay oo aqoon ugu lahaa saas aawadee waxaa la odhan jiray albaxru iyo alxabru yani waxa weye kii badda ahaa baa la odhan jiray waxaa ka mida nebigu wuxuu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam nin indhala indhuhu dam yihiin inuu indhaha ilaahay u saaro markaasaa deedna indhihi u baxeen wax arko oo ruux indhaqaban noqday waxaa ka mida nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu u duceeyey daws qabiilo daws leh oo qabiilada abii hurayra ka dhashay ayaa la yidhi markaa waxa way gaaloobeen gaalnimadii bay ku adkaysteen ee habaar markaasaa nebigu u duceeyey allaahuma hdi dawsan wati bihim ilaahu dows hanuuni keenna markaasay dabeedna markaa islaameen waana yimaadeen iyagoo soconaya waxaa ka mida isagoo mimbarka saaran baa nin reermiyii soo galay markaasuu yaa rasuulallaahi xoolihii madhe abaar baa jirta yacnii ilaahay roob noo weydii markaasaa nebigu gacmaha sare u qaaday allahuma asqinaa allahuma asqinaa allahuma asqinaa yacnii saasuu ku duceeyey ilaahna waraabi oo roobna sii marka uu sidaa ku ducaynaayo waxay yidhaahdeen samada caad yar kuma aragno caad yar kuma aragno cirku waa bannaan yihi ya isla khudbaddii isagoo wada ayaa markaa waxaa soo muuqatay daruur yaroo aad mooddo gaashaan oo kale inta yaraan ka qabto waa soo socotay korkayagii bay timi bay yidhaahdeen way isbaahiso way ballaadhatay isla markaana way da'day iyadoo weli mimbarkii nebigu saaran yahay calayhi salaatu wasalaam oo ka khudbadaynaayo ayaa intuu markaa roobkii da'ay masjidku cariish buu ahaayoo soo darooray markaasaa garhka nebiga biyuhu ka daateen weliba ku darsoo khudbadda nebigu ma dheeraan jirin calayhi salaatu wasalaam oo waa ki yidhi ruuxu inuu faqiih yahay calaamadiisa waxaa ka mid a ah inay salaaddiisuna dheer tahay khudbadiisuna gaaban tahay yacani wakhti dheer maaha weliba yacani iyadoo cirki marka hore aanu xabad caada loo aqoono daruur loo aqoono u bannaan yahay haddana isla markiiba daruur yar oo soo muuqatay inay saa isu baahiso isla markiibana da'do waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya yani markaa nebinimadiisa caddaynaya ka mid tahay markaa dacawaadkiisa la ajiibi jiray waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya ka mid tahay waxaa la soo wariyaa bacdi eh, dadkii hore ka mida in la yidhi bima carafta rabbak rabbigaa maxaad ku garatay wuxuu yihi biijaabati ducaa ama biijaabati dacawaat ducooyinka ajiibitaanka la ajiibe la aqbalo ayaan ilaahay ku aqoonsado ku gartay waxaa ka mida marka waxaweyaan eh, awrkii jaabir ibni cabdilaahi uu lahaa wuxuu ahaa awr gaabis ah oo marka waxa weeye aan dhaqaaqayn nebigu waa u duceeyey wuxuu noqday mid horyaaloo dadka ka horraynaya oo kaba dheeranaya kuwii kaleo dhan ayuu isla markiiba noqday waxaa ka mida nebigu sala allahu aleyh wasalam isagoo jimcihii labaad khudbaddii ku taagan ayaa haddana nin reermihii soo galay wuxuu uhi yaa rasuula allaahi xoolihii qarqoon bay u dhimanayaan ismayaashiina waa dumayaan roobkii maalintaa da'ay baa xidhiir noqday maalintii waa daay ta ku xigtuu daayey sidiibuu u daa'imay jimce ka jimcuu da'ayey jimce ka jimce ayuu da'ayey markaasaa yidhaahee xoolihii dee waa qarqoomayaan guryihiina waa dumayaan ilaahay noo bari inuu roobka naga baajiyo yacani oo roobka naga qaado markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam udhoo la caddeeyey yani markii hore abaar bay xamili la'aayeenoo lahaa inoogu ducee roob markii dambena roobkii xamili la'yihiinleeyihin noogu ducee in roobka nalaga baajiyo markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam uhi allahuma xawaalayna walaa calayna ilaahu hareerahan markaa noogu shub korka ha nagu shubin yani saasuu ku duceeyey isla markiiba iyadoo la arkayo cirkii marka waxaan halka dhexe u faydmoo gabal ay noqotay oo hareeraha ay noqotay inuu markaa roobku ka da'yo waxaa ka mida kisra warqad buu nebigu u diray calayhi salaatu wasalaam warqadduu u diray buu jeexjeexay ou markaa kibir uu yidhi addoon ka mida marka waxa weeye dadka racyadayda ah ayaa magiciisa horaan qoraya oo magacayga ka horaan qoraya markii warqaddii uu ku arkay min muxamedin rasuuliillaah ilaa cadiimi kisra yacni waxa weye markuu sidaa ku arkay maba akhriba warqaddii waa jeexjeexay markii nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ihi mazaqa allaahu mulkah ilaahay mulkigiisa ha jeexjeexo ma raagin waxay noqotay yani inaan mar dambe inaanu sii baaqi noqon waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa halaka kisra falaa kisra bacdah kisra hadduu halaagsamo kisro kaloo ka dambeeyaa ma jiro yacni axaadiis badan e, ku soo aroortay dacawaadka nebigo la aqbalay ayaa jira ashyaa badanoo kale ayaa jirto caddaynaya nebiga nebinimadiisa ay ka mid tahay umuuro haybiya inuu ka warramay e, waxaa ka mid a ah kisra waxaa lagu saliday inankiisii ayaa lagu salliday oo dilay markaana waxa weeye kisra wuxuu soo diray cid buu usoo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yidhi soo qabta ya yacni markaa halkaasay markaa yeman ayuu markaa amarka soo siiyey dabeedna markaa halkaasaa laga soo diray iyagoo jooga ayaa marka arrinkaasi dhacay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rabbigay baa rabbigiin dilay rabbigiinni waa dhintay kisra idin rabbi ahaa soo maaha waa dhintay rabbigay baa dilay waxay ku noqotay yani isla markii xadadkii habeenkii dhacay ayuu markaa u sheegay nebigu sala allahu alay slam subxiiba waxaa ka mid a ah ashyaada uu ka warramay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu marka waxa weeye yani sheegay gabadh marka waxa weye warqad loo dhiibay uu yidhi markaa meesha rawdatu khaakh la yidhahdo gabadh markaa safara maraysa warqad bay sidaa ka soo qaada waa la tego waa laga soo qaaday oo warqaddii xaatim ibnu abibaltaca uu diray yani waxay ka mid tahay waxyaala caddaynaya waxaa ka mida madiinatu hiraqla tuftaxu awalan buu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu sheegay futuuxaadka dhici doona oo ay ka mid tahay markaysa marka waxaan yani ruuma iyo yani marka qustantiniya labadaba in la furanaayo tee la horaan furanayaa baa lagu yidhi wuxuu yidhi marka madiinatu hiraqla tuftaxu awalan magaalada hiraqla waa qustantiniya ama ta istanbul hadda loo yaqaane ayaa la horaan furanaya yadii baana la horaan furtay ta kale wacdigeedu waa baaqi oo weli markaa ma iman waa la rajaynaya taasna waxay ku tusinaysaa yani futuuxaad soo socda inay jiraan ayay markaa caddaynaysa axaadiis kale kuso aroortayna waa jirta waxaa ka mid a ah inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laa taquumu saacatu xataa takhruja naaru min alxijaazi tudii'u acnaaqa alibli bibusra qiyaamadu kici mayso ilaa naari xijaas ka soo baxdo dabkaasoo geela busra meesha la yidhaahdo jooga qoortooda ifinaysa busra waxay ka mid tahay shaam bilaadu suuriya ay ka mid tahay marka geela halkaa jooga dabka xijaas ka soo baxaa ifin doona yani nebigu waa sii sheegay calayhi salaatu wasalaam dabkii waa soo baxay yidhaheen culammadu taarikh ahaan wuxuu soo baxay lix boqol iyo afar iyo konton markay ahayd hijrigu lix boqol iyo afar iyo konton hijrigii markay ahayd taarikhda hijrigu ayuu soo baxay meel madiine u dhow baanu dabkaas ka soo baxay waa dheeraaday dabkaasi yacni marka waxaa weeye dadka shaam joogaa iftiinkiisay ku gudi jireen yacni maalmuu baaqi ahaa dabeedna dib uu gamaaray dabeedna markaa waa baktiyey waxay ka mid tahay waxyaalu nebigu ka sii warramay sala eh, allahu aleyh wasalam waxaa ka mida in nabigu sal allahu aleyh wasalam uu ihi la ucطiyanna raayata hadan rajula yuxibu allaha warasuulah wa yuxibuhu allah warasuluh yaftaxu allahu cala yadayh cali bn abi aalib buu ahaa waa u dhiibay siduu u sheegay u dhacday waxay ka mid tahay waxyaalaha dalaaisha nubuwadiisa ayay ka mid tahay waxaa ka mida nebigu sal allahu alay slam wuxuu yidhi saddex baan ilaahay weydiistay mid waa lay diiday oo ummaddiisu inaynay isdirintaa waa lay diidey yani waxaweye tiina sidii bay u dhacday laakiin waxa weeye labadii kale iyaduna sideedii bay u dhaceen markaa siduu nebigu sheegay u dhaceen wuxuu nebigu sheegay sal allahu aleyh wasalam alkhilaafatu bacdi alaauuna sana uma yu'ti illaahu mulkahu man yashaa khilaafada aniga iga dambaysay khilaafatu nubuwa ahi waa soddon sano wixii ka dambeeya waa mulki ilaahay cidduu doono uu siinaayo sidii bay markaa khilaafadii u noqotay yani markaa ariiqaa ku sugnayd cala minhaaji nubuwa soddonkaa sano ay u noqotay wixii ka dambeeyey boqortooyay noqotay wuxuu nabigu sheegay sal allahu aleyh wasalam sayakunu bacdii dajaaluuna kadaabuuna qariiban min alaaiin kulluhum yaddaci anahu nabiyun soddon markaa dajaal oo beenawaasiya iman doonoo jiri doona aniga dabaday oo mid waloo ka uu nebinimo sheegan doono waana dhacdo waa soo baxeen yani marka hadday musallamo tahay isagoo wakhtigii nebigu soo baxay yani markaa qaaaswad eh, alcansi isaguna waa soo baxay qaar badanoo kaleo ka dambeeya soo baxay xataa casriye dhoweed qaar soo baxay baa jira marka taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha nebigu sii sheegay sal allahu aleyh wasalam ayay markaa ka mid tahay waxaa ka mid a ah ansaarta inuu ku yidhi satalqawna bacdii aharatan wa umuuran tunkiruunaha yani marka inuu sidaas yidhi sidii bayna marka u dhacday iyaduna waxyaalaha haybiyaadka uu ka sii warramay ayay markaa ka mid tahay waxaa ka mida nebigu inuu yidhi yani kharibat khaybar khaybar waa kharaabtay khaybartii markaa jirtay way kharaabtay sidii bayna u kharaabtay ilaa yowmina haada dib umay camirmin khaybarta hadda jirtaa waa khaybar cusub oo mar dambe la sameeyey laakiin kharibat khaybar siduu nebigu u sheegay markiisa markaa u dhacday kama baahan waxaa ka mida nabigu sal allahu aleyh wasalam toban saxaabi ugu bushaareeyey jannada mid ka midoo ridoobay ama diintii ka laabtay ama dembiye kabaa'ira la yimi ama xumaan la yimi ma jiro waxay caddaynaysaa iyaduna markaa nebiga nebinimadiisa waxaa ka mid ah nebigu sala allahu aleyh reer beder wuxuu ugu ballanqaaday markaysaga dembi dhaaf wuxuu ugu ballanqaaday markaa baycatu ridwaan cidda ka qayb gashay inaynay naar gelayn laa yadkhulu naara axadun baayica taxta ashajara ciddii baycatu ridwaan gashay dhammaantood cid munaafiqowday iyo cid ridooday kuma jirto marka taasina waxay caddaynaysaa nebiga sala allahu aleyh wasalam nebinimadiisa waxaa ka mida ah nebigu inuu sheegay sala allahu aleyh wasalam sataftariqu ummatii ila alaain wasabciina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida iftiraaqa iyo tafaruqa ummadda ku imanaya ee qadar ahaan u dhacaya ayuu nebigu ka warramay marka waxa weye taasina sidii bay u dhacday waxaa ka mida ah nebigu inuu ku yidhi camaar waa lagu dilayaa taqtuluka ya camaar alfi'at albaaqiya camaarna waa la dilay yani markaa koox baqiyi ku sugan yahay ayaa dishay xasan ibnu cali nebigu wuxuu ku yidhi ina bnii hada sayidun walacala allah an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayn min almuslimiin iyaduna sidii bay u dhacday waa kii mucaawiye uga tanaasulay sababtiisana tanaasulkiisaas ay muslimiintu ku midoobeen waxaa ka mida ah inuu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam caaisha uu ku yidhi iyo zawjaadkiisa kale ayatukunna tanbaxu calayha kilaabu lxawab natiinna aw eyda meesha xawab la yidhaahdo joogtaa tay ku ciyi doontaa waa tiinne tiinee bay ku ciidi doontaa ayuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam waa arrin markaa waxa weeye mustaqbaliyoo dhici doona caaisha waxaa la yidhi markaa islaax baad u baxaysaa sababtaada in lagu heshiiyaa dhici karta ina keen arrinkii bay ku qanacday sidii bay u raacday iyadoo markaa waxa weeye meel maraysa ayna garanayn ayaa ayciday dabeedna waxay tihi meeshu waa meel ma markaas waa xawab maa u xawab weeye markaas waa noqonaya nabiga saasaan ka maqla ila nooc inkaaraa ku jira mofta ayatukunna tanbaxu calayhi kilaabu lxawab markaasaa maya ha noqon adigu islaaxba sababtaada markaa in islaax ku dhacaa laga yaabaa adigu calaa kulli xaal waxaa lagu qanciyey inay markaa sidii ku raacdo dagaalna umay bixin yani liajli islaax bay u baxday ijtihaad bayna arrinkaasi ka ahayd waxaa ka mida nabigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu sheegay laa taquumu saacatu xata tacbuda fi'aamun min ummati alawthan waxata talxaqa qabaa'ilu min ummati bilmushrikiin yani qiyaamadu kicimayso ilaa marka waxa kooxa ummaddayda ka midii ay yani awhaanta caabudaan iyo ilaa ay haleelaan qabaa'il ummaddayda ka midii mushrikiinta taasina waa dhacday oo marka xuruubu riddaaba dhacday oo markaysaga qaarkood cibaadatu awsaankii ku noqdeen markii nebigu sidaa u dhintayba calayhi salaatu wasalaam waa abubakar la dagaalamay wuxuu nebigu markaa yidhi calayhi salaatu wasalaam iyadoo markaa cabsi darin jirto oo saxaabadu ay hubka ku seexdaan oo ku soo toosaan oo markay seexanayaan dhinacooda ugu jiro oo markay baxayaan mar kastaba hubka ay la baxaan ayuu wuxuu sheegay in amni iyo nabadgelya ay dambayn doonto oo uu yidhi markaa layutimina allahu hada alamra xataa yasira araakibu min sancaa yani markaa ilahay arrinkan waa dhammaystiri doonaa ilaa ka waxfuushani yani markaa ilaa halkaa uu socon doono iyadoo aanu markaa laa yakhaafu ila allaha wadi'ba calaa hanamih iyadoo aanu ilaahay mooye cid kale ka baqayn yani yaygana uga baqaayo adhigiisa uga baqayo wuxuu kaloo sheegay isagoo la hadlaya cadiy ibnu xaatim fain taalat bika xayaatun latarayanna daciinata tartaxilu min alxiirati xata tatuufa bilkacbati laa takhaafu axada ila allah cadi baa nebigu wuxuu ku yidhi cadiy ibnu xaatim hadday noloshu kugu dheeraato waxaad arki doontaa gabadh safara oo intay keligeed ka soo safarto xiira ya ay ka soo safarto oo ardu ciraaq ka mid a ah ay kacbada ku dawaafto iyadoo aan cidnaba ka baqayn allah mooyaane saasaad arki doontaa cadi wuxuu yidhi waan arkay gabadhii safarka ahayd ee keligeed intay soo safarto kacbada saa ugu dawaafaysa iyadoo nabadgelyo saa ugu sugan xadiiskana bukhaari baa soo wariyey axaadiista kalenu sheegana waa xadiis saabita oo sugan weeye waxaa ka mida ah nebigu sala allahu aleyh wasalam cuhmaan ibnu cafaan inuu janno ugu bushaareeyey inuu ku yidhi yani markaa iidan lahu wabashirhu biljannati calaa balwa tusiibuh abubakar baa ka soo idan dalbay inuu usoo galo deedna wuxuu ihi u idan jannana ugu bushaareen cumar baa soo idan dalbay wuxuu ihi u idan inuu soo galo jannana ugu bushaareen cuhmaan baa idan dalbay inuu soo galo wuxuu ihi u idan jannana ugu bushaaree calaa balwa tusiibuhu iyadoo lala qabo yacni balaaye haleeli doontana lala qabo balaayadaas waa maxay waa in la dili doono oo dad ahlu fitna ah oo khawaarij ah oo lunsani intay ku kaceen dabeedna ay dileen waana sii sheegay nebigu saas inay dhici doonto xadiis kale wuxuu ku yidhi ina allaha sayuqamisuka qamiisan faida araada almunaafiquuna an takhlacahu falaa takhlachu ilaahay wuxuu kuu gelin doonaa qamiisi hadday munaafiqiintu doonaan inaad siibto ha siibin baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a sacd ibnu abi waqaas waa xanuunsaday dabeedna wuxuu isyidhi waad dhimanaysaa nebigu wuxuu u tilmaamay insha allahu inuu noolaan doono inuu rajaynaayo oo waxau idhi lacallaka tukhallafu waxaa laga yaabaa in lagu dibdhigo xataa yantafica bika aqwaamun wayatadarara bika aakharuun tarajiga nebigu sheegaa waxay culammadu yidhahdeen waa shay muxaqaqay yidhahdeen oo haddii marka waxa ilaahay ama rasuulkiisu lacalla ay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan waa shay muxaqaqa ayay noqonaysaa bay culammadu yidhaahdeen marka waxaweye taasna waa saas wuxuu kaloo nabigu sheegay sal allahu alay waslam khawaarijta ina soo bixi doonto yakhruju min di'dii e hada qawmun taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa siyaamakum maca siyaamihim yani ayuu nebigu ka warramay wuxuu sheegay cidda dili doonta tamruqu maariqatun calaa xiini furqati min almuslimiin qole diinta ka murkuday baa bixi doonta oo soo bixi doonta wakhti muslimiintu iskhilaafsan yihiin taqtuluhum awla aa'ifatayni bilxaq waxaa dili doona labada qole iskhilaafsan qolada xaqa u dhow baa dili doontaa sidii baynay noqotay way soo baxeen wakhtigii la iskhilaafay yani waxaana dilay qoladii xaqa u dhoweydoo caliy bnu abi aalib baa dilay iyo jamacii la socday ayaa laayay qoladii mucaawiye iyo iyagu markaa dagaalkaa kamay qayb gelinoo khawaarijtii maylayn waxaa ka mid a nebigu inuu yidhi calaamadoodu waa nin cududda ay kaga taallo sidii naas laalaadoo kale naas dumar oo kale oo laalaada ayaa halkaa cududda yani markaa waxa weeye ka laalaada qoladaa aan sheegayo waxa u calaamada buu idhi cududdaa naaska ku taalla ninka leh markii dagaalkii khawaarijta laga faraxashay cali bnu abi taalib iyo ciddii la socotaa la dagaalantay birtay ka asleenoo waa laayeen markii hore markay baxeen iskalamay dagaalamin waxay yidhahdeen ilaa a wax samaysaan waxba idin yeeli markii ay dileen cabdulaahi ibnu khabaab iyo markaa waxa weeye gabadhii umu waladka ahay ee uu ka ilma dhashanayey ee addoonta ahayd ee uurka lahayd markay dileen iyadiina dooxeen isagana dileen ou yidhi soo saara ciddii dishay ay yidhaaheen dhammaantayo waa dille ya oo laga kari waayo ciddii inay soo saaraan markaasuu la dagaalamay nebiguna ciddaa la dagaalanta markaa waxa weeye fadiiluu u sheegay iyo janno inuugu bushaareeyey calaamadoodana waa sheegay markay la dagaalameen yani waxa weeye way le'deen oo saasaa loo laayay toban baa ka firxadaa laydhoo ka baxay ama wax la mida ah. ciddii la dagaalamaysee jamaca cali ahaydna ilaa toban baa laga dilay iyagana kumaan kun baa markaa la laayay cali bn abi aalib wuxuu ihi ninkii ha la doono ninkii calaamadda ahaa ee nebigu inoo sheegay u yihi aayatuhum rajulun fii cadudihi mislu sadya ninkii baara horaa loo waayo wuxu uhi been ma sheegine markaysaa ilaaba ilaa ninkii doona markii damba meel laga helay markaasuu ilaahay mahadiyey ya waxaa ka mida ah nebigu sala allahu aleyh wasalam iyadoo dagaalkii hawaasin ghaswatu xunayn iyadoo jamacii markaa uu hogaaminayay badankoodii ay markaa yaaceen oo cidda ku soo hadhay ay tahay afraad kooban oo midhadhah meelaan laga filayn bay soo galeen oo ka sokaysa meeshii lagu ogaa niman leebabka aad u yaqaanna waa ahaayeenee leebab keliyo aad mooddo nin keliya inuu wada ganay saa u rideen afar kun oo leeb ah dabeedna waa ka naxsadeen marka waxa weeye ciidanka badankiisa waa yaacay midhar baa ku soo hadhay nebiguna baqal buu saaran yahay farda waa lahaa oo ilaa toban faras buu lahaa laakiin inuu carraba uguma gelin halkiibu marka waxa weeye xaggii uu u kaxaynayey cadowga isagoo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib maad garanaysaan in hogaamiye ah oo ciidankii uu watay badankiisii jabeen cadowgii afka ku soo hayo miyay dhacdaa inuu issheego inuu isagu qaa'idkii iyo hogaamiyihii yahay ya nebigu xaaladaasu wuxuu leeyahay ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib anigu nebigii baan ahay beeni kuma sugnaa ina cabdimualib baan ahay ya xaggii cadowgana waa u wadaa waxay ka mid tahay dalaa'isha caddaynaysa nebinimadiis ayay ka mid tahay waxaa ka mid a nebigu inuu sii sheegay sala allahu alayh wasalam oo ku yidhi zubayr ayuu ku yidhi intay cali markaa waxa weeye si wanaagsan isu salaameen ayuu wuxu yidhi latuqaatilannahu anta daalimun lahu subayrow waxaad la dagaalami doontaa cali adigoo ka gardaran maalintii waqcatuljamal subayroo safka kale ku soo jira cali wuxuu xasuusiyey ma garanaysaa maalintii caynkaas ee nebigu sidaa kugu yidhi markuu arrinkaa xasuusiyey dagaalkii waa ka baxay kama gelin waa iska tegey intuu iska tegu dabeedna cidlo isagoo iska seexday ayaa nin reer miyiya oo camr ibnu jurmuus la odhan jiray baa dilay oo xaqdarra ku dilay waxaa ka mida nebigu inu yihi laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi hum cala dalik waxaa ka mida inuu nebigu sii sheegay cali bn abi aalib oo uu yidhi ashqa alaakhiriin waa ka markaa ku dili doona calow ya waxaana dilay cabdiraxmaan ibnu muljam marka in la dilayo kaa dilayaana ashqa alaakhiriin yahay buu nebigu sii sheegay sala allahu alay wasalam wuxuu nabigu sii sheegay hadday seeftu dhacdo muslimiinta dhexdooda lam yurfac ilaa yowmi alqiyaama waana sida jirta seeftu waxay ku dhacday cusmaan ibnu cafaan in la dilay ayay ku dhacday sidii baynay u socotaa wuxuu nabigu sii sheegay sala allahu aleyh wasalam qolada sakiif la yidhaahdo waxaa ku sugnaan doona mid beenawaas ah iyo mid wax fasahaadinaya o wax kharribaya wax halaagaya labadiiba waa ka soo baxeen midna waa mid nebinimo sheegtay oo waa mukhtaar ibnu abi cubayd midna waa xajaajo wax halaagaya weeye ashyaa badan oo kale oo khaybiyaadana nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam ashyaada khaybiyaadkee u sheegay aad bay u badan tahay ashyaada aynu sheegnay waa tusaalayn bay ka mid tahay yacni tusaalayaal ayay ka mid tahay ashyaada aynu sheegnay ee kulligeed maha nebiga sala allahu alay wasalam nebinimadiisa waxyaalaha caddaynaya aad iyo aad bay u badnaayeen waxaa uga markhaati kacay nebigu inuu nebi yahay calayhi salaatu wasalaam oo sifadii lagu sheegay uu ku sugan yahay waxaa uga markhaati ilahayna wuxu uhi aladiina aataynahum lkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abna'ahum kuwaanu kitaabka siinay waxay u garanayaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siday ubadkooda u garanayaan oo kale u garanayaan cabdullahi ibnu salaam baa la weydiiya la yidhi markaasaa la yidhi ma sidaa u garanaysaa nebiga wuxuu ihi si ka daran baabaan u garanayaa buui waayo ubadkayaga dee dumarku meelay la soo mareen ma naqaan yaqiin uma ogin laakiin nebi maxamed yaqiin baan u garanayaa si hubaala waxaa kaloo uu markaa yidhi cabdullaahi ibnu salaam nebiga calayhi salaatu wasalaam marka uu arkay isla markiiba wuxuu gartay wejigiisu inaan weji beenaale ahayn wuxuu yidhi cabdullahi ibnu salaam lama qadima rasul lahi sala allahu alay slam madiinata injafala annaasu ilayhi faqiila qadima rasulu lahi sala allahu aleyh wasalam faji'tu fi nnaasi liandura ilayhi falama istasbadtu wajha rasuli lahi sala allahu aleyh wasalam caraftu ana wajhahu laysa biwajhi kadaab markuu nebigu yimi sala allahu aleyh wasalam dadku aad bay ugu tageen waxaan idhahdeen rasuulkii baa yimi waan u tegey buu yidhi si aan u eego wejigiisa markaan arko hubsaday baan waxaan gartay buu yidhi wejigiisu weji beenaale ahayn tirmidi baa xadiiska soo wariyey waana saabita waa sugan yahay waxaa kaloo dhacday dimaad nin la yidhaahdo ayaa maka yimi ninkaa dimaad la yidhahdaa markuu maka yimi wuxuu ka mid ahaa qole la odhan jiray asdushanu'a la odhan jiray buu ka mid ahaa ninkaasi ruqyooyin buu tufi jiray oo waxa weeye dabaysha iyo waalida iyo dadka qaba ruqyooyin in intuu ku tufo ayaa qaar bogsan jireen wuxuu maqlay nin muxamed la yidhaahdo waalan ayaa jooga iyagoo dad sufaha ahoo liita ay sheegayaan waxaan idhi buu idhi low annii ra'aytu hada arajula lacala allaha yashfiihi calaa yadaya ninka haddii aan markaa arko waxaa laga yaabaa ilaahay gacantayda inuu ku bogsiiyaa laga yaabaa waan la kulmay buuri dimaad baa odhanaya wuxuu yidhi waxaan idhi maxamedow anigu dabaysha iyo markaa xanuunada caynkaasa waxbaan ka tufaa ilaahayna waa shaafiyaa gacmahayga wuxuu ku shaafiyaa cidduu doono inaan kugu tufo ka warran inaan kugu tufo inaad gacantayda ku bogsataa laga yaabaa inaan kugu tufo ka warran rasuulku wuxuu yidhi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuh man yahdih illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxammada cabduhu warasuuluh ama bacdu intaa markuu yidhi ayuu yihi acid calaya kalimaatika haaulaa war niow kelmadahaad igu tidhi bal iigu soo celi mar labaad buu ku soo celiyey warbal ku soo celi mar saddexaad buu ku soo celiyey wuxuu yidhi hadalka kuhaanta iyo kuwa faaliyeya farreeya hadalkooda waa maqlay kuwa falalowyada ah waa maqlay kuwa gabyo waa maqlay kelimaadkaa wax la mida marnaba ma maqal buu ihi waxay kelmadahaasi gaadheen buu ihi badda bartankeeday gaadheen buu ihi ya keen gacantaada waxaan kuula baayactamayaa islaamnime sidiibu ku islaamay xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey bes wuxuu ku xaqiiqsaday kelimaadka uu ka maqlay iyo wejigiisa inuu arkay keliya ayuu ku xaqiiqsado ku gartay inuu marka waxa nebi yahay uu ku aqoonsado ku gartay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi wallaahu yacsimuka min annaas ilaahay baa dadka kaa ilaalinaya intii ka horraysay wuxuu lahaan jiray nebigu gaar ilaaliya markii aayaddaasi soo degtay dadkii wuxuu ku yidhi iska laabto iska gadooma insarifuu faqad casamanii allah faqad casamanii allah ilaahay baa ilaaliyo i dhowraye iska taga sidii intii ka dambaysoo dhan wax gaadha ma lahayd xataa markay ciidan yihiinoo meel degaan waxaa dhici jirtay wakhtiyada qaarkood geed keligii inuu jiifsadaa dhici jirtay maalin maalmaha ka mida ayaa jaabir ibnu cabdilaahi wuxuu yidhi annagoo safar ku sugan ayaa geed hadh weyn ayaanu nabiga u daynay calayhi salaau wasalaam yani waxaa laga yaabaa hadhku inaanu ballaadhnayn laakiin intaa yare ay ahayd hadh yani markaa eh, haraca tii baanu nabiga uga tagnay buuri halkii baa nabigu markaa harhsaday isagoo nabigu jiifa calayhi salaau wasalaam oo seeftiina geedka suray ayaa nin baa yimi gaaladii ka midoo seeftii buu qaatay seeftii intuu la degey saxaabadiisina lama joogto nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiguna waa jifaa wuu garanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebiga ku yidhi intuu seeftii galka ka saaray ayuu wuxu uhi ma baqaysaa markaasaa nebigu ku uhi maya markaasuu yaa ii kaa diidaya oo iga kaa celinaya markaasuu allaahu yamnacunii mink ilaahay baa iga kaa celinaya seefta dhig sidiiba ku dhigay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan riwaayada muslim baa saxiixa kuso wariya riwayad kaloo saxiixi waxay sheegaysa in nebigu yidhi allah allah markuu yidhaha seefti ka dhacday markaasaa nebigu qaaday markaasuu seefti intuu qaatay oo galka ka baxsan buu ihi man yamnacuka minii markaasuu cidna kun khayra aakhid cid qaadata cidda ugu wanaagsan noqo nebigu ma dilin waa iska daayin waxay ka mid tahay waxyaalaha nebiga caddaynaaya nebinimadiisa caddaynaaya ayay ka mid tahay waxaa ka mida e, nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa qabla nubuwa irhaasaad baa jiray waxyaalo irhaaska waxaa la yidhaahdaa yani qabla nubuwa waxyaalaha khaariqulcaadahee dhaca ama waxyaalaha bushaarooyinka kasii horeeya marka irhaasku calaa kulli xaal shay caadadii dilaacinaya oo nubuwada ka horeeya ayuu noqonaya sidii loo bartay aan ahayn waxaa dhacday nebiga isagoo yar calayhi salaatu wasalaam oo ugu badnaan labiyo toban sano jira riwaayaadka qaarkoodna laleeyahay waaba ka yaraa ayaa adeerkii abu aalib buu safar u raacay shaam u raacay abu aalib oo tijaaro u baxay ayaa inanka ka kaxaystay markaa nebigu xaaladda da'diisu waa yar tahay labiyo toban jir ama wax ka yar baa da'diisu tahay nin raahiba oo meel iskaga cibaadaysanaya ayay soo mareen ninkii baa u soo baxay ninkii adigu cala kulli xaal eh, waa soo dhoweeyey inuu wax siiyuu doonay markaysa markaa jamcii meesha marayey nebigu markaa waxa waa ka yara hadhay kadib buu yimi harhkiioo looga dheereeyo la fadhiistay ayuu yimi waa jamca waa meesha lagu wada socdaa harkii aan meel ka bannaanay markuu arkay ayuu meel bacda fadhiistay harkiiba xaggiisa u wareegay waa arrin khaariq lilcaada ah irhaas baa la yidhahdaa yacni shaygu hadduu caadada dillaacinayo oo khilaafsan yahay laakiin eh, nubuwada ka hor ay tahay qabla albictha ama qabla anubuwa waxaa la irhaas baa la yidhahdaa hadduu bacda nubuwa yahayna mucjiza la yidhahdaa harkii intuu qoladii ka tegey buu markaa halkuu nebigu fadhiyey calayhi salaatu wasalaam ayuu isagii hadheeyey ninkii raahibkaa wuxuu xaqiiqsaday rasuulka la soo saari doonaa inuu kan yahay wuxuu ku yidhi horta weligiisu waa kii yowma suulaan abu aalib baa yidhi aniga wuxuu idhi inankan waa sayid alcaalamiin caalamiinta kii ugu mudnaa weeye haddaad reer yurub u geyso way dilayaan celi buu yidhi marka waxaan ha u geyne celi calaamaadkiisay ku garanayaan inuu isaga yahay nebiga la soo saari doonaa waxayna isku dayeen inay dilaan qisadaas waxay tilmaamaysaa inuu markaa ninkaasi sii sheegay oo raahibku isagu calaamaad buu arkay calaamaadku ay ka mid tahay harhkaasi marka uu ka mid yahay waayo ruuxa hadduu bacad fadhiisto caadatan lama yaqaano harhku inuu isaga u wareego isagoo harku geestu u socday aanu ahayn ya geestu u socdayba intuu ka soo wareego geesta kale inuu tago arrin xaqiiqo saasa marka taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya qisada marka waxa raahibka waa jirtaa laakiin riwaayada xadiidka tirmidi wa wakhayruhu waa soo wariyey sheegaya xadiidku waa sugan yahay laakiin tasmiyada baxiira lagu magacaabaayo yani taas marka waxa weeye siyarka ayaa tilmaamaya laakiin sanad ahaan iyadu uma sugna magacowgiis waxaa ka mid a ashyaada caddaynaysa waraqat bnu nawfal markuu waxa weeye nebiga loo sheegay sifada waxa loo sheegay iyo cidda u timi yani isla markuu waraystayba wuxuu xaqiiqsaday inuu nebi ilaah yahay ya waa kii yidhi markaa alla maa dhalli yaraado wakhtiga qowmkaaga ku saarayaan markaasuu miyay saarayaan markaasuu yii haa waxaad la timi cidin lama timaado in la saaro lala colloobo mooyaane waxaanu yidhi naamuuskii loogu keenay yacni muuse weeye kaasi saasuu ku yidhi khayrwadihii u keeni jiraa kuu keenay waxaa ka mid a ah ashyaada caddaynaysa yacni heraqla markuu nebigu warqadda u diray calayhi salaatu wasalaam oo warqaddii ay gaadhay islaamnimada ugu yeedhaayey isla markiiba wuxuu yidhi bal hadda cid ee ka timi ninkan meesha markaa uu joogay ee uu ka soo baxay cid ka timi ma joogtaa waxaa la yidhi haa niman carabaa jooga oo maka ka yimi igu yeedhi buuyii waa loo yeedhay xadiiskii macruufka ahaa weeye dabeed markaa waxaa abuu sufyaan iyo jamac kale oo la socda ayaa loo yeedhay wuxuu hi ninkan yaa ugu nasab dhow intiinan abu sufyaan wuxuu yidhi aniga intaa isu jirtaan buu yidhi intaa isu jirtaan odayga afraad baan isugu tagnaa buui odayga afraad baanu isugu tagnaa wuxuu yidhi waxaan kaa weydiinaya run iga sheeg qoladii kalena wuxuu yidhi haddii markaa wax khilaafsan sida saxdaa ah uu sheego aan run ahayn yacni ku khilaafo ku beeniye su'aalo badan buu weydiiye oo dhowr iyo toban su'aalooda ah, oo markaa isaga yani wax ka weydiinayo dhowr iyo tobankii su-aalood baa uga jawaabay wuxuu ihi su-aalahaad saaad iiga jawaabtay iigu sheegtay hadday dhab tahay waa nebi ilaahay bas wuxuu ku xaqiiqsaday inuu nebi ilaahay yahay waraysigaa looga waramay sifaadkiisa iyo xaalkiisa iyo wuxuu amrayo iyo wuxuu ku yeedhayo iyo cidda raacday ya yacni iyo in marka arrinkan uu isagu markaa waxaa bilaabay aan cid uu ku dayanaya ayna jirin boqortooye uu raadinaya ayna jirin yani waxaweye atbaacda raacdiyo siday calaa kulli xaal su'aalihii uu ka jawaabay keliyuu ku xaqiiqsaday nebi ilaha inuu yahay taasi waxay caddaynaysaa warka mutakalimiinta qaarkood ay leeyihin nebi nebinimadiisa waxaa lagu gartaayoo keliya khawaariqu alcaadaat inayna sax ahayn waayo hiraqla wuxuu ku xaqiiqsaday isagoo khaariqat alcaadaat aanu arag o aanu xataa khawaariqulcaadaat ma weydiino ma odhan maxaa khawaariqulcaadaat ah wax caadada dilaacinaya khilaafsanee ka muuqday maxay yihiin ma odhan waraysigaa bes buu ku xaqiiqsadoo ku gartay inuu nebi ilaah yahay xadiiskuna bukhaariguu ku sugan yahy saxiixuu ku sugan waxaa ka mida waxyaalaha yani caddaynaya nebinimadiisa markaa caddaynaya waxaa ka mida cali bna abi aalib isagoo marka waxa weeye xanuunkan markaa bakooradu ku dhacday oo indhihii marka waxa weeye aanu waxba ka arkayn oo la hagaayo ayaa la keenay markaasaa nebigu candhuuf ku tufayaa indhihii wacbay isla markiiba odhanaya isla markiiba cimrigiina yacni indhihii dib uma xanuunin waxay ka mid tahay waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya ayay ka mid tahay dad kaloo xanuunsanayaa nebiga loo keenay intuu markaa waxaa candhuuf ku tufa ayay markaa bogsanayeen waxay ka mid tahay waxyaalaha nebinimadiisa caddaynayay markaa waxay ka mid tahay waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya ka mid tahay akhbaar badan oo hayba ayuu ka warramay oo wixii tegey ah ama waxa soo socda ah ayuu markaa sheegay waxyaalo kaleoo khawaariqulcaadaat aynaan tilmaamin oo markaa badanna waa jiraan waxa kaaga filan ahlucilmigu inay yidhaahdeen markay abwaabta ka warramayaan waxay gaari kartaa ashyaada markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam nebinimadiisa caddaynaya waxay gaari karaan saddex kun oo markaysaga shay bay gaari karaan culamada ugu yareeyeyna waxay yidhahdeen kun waa ka badan bay yidhahdeen ashyaada caddaynaya nebiga nebinimadiisa calayhi salaatu wasalaam caddaynaya marka waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa nebi xaqa saasaana marka waxa weeye adilada iyo marka waxa weeye ay mucjizaadka iyo marka waxyigu mid walba markaysa marka uu sheegaya caqli ahaanna loo garanaya yacni marka adiladuna ay caddaynaysaa marka waxa weeye taasi waa saas weeye mawduuca waxaynu harsan laba qaybood qayb waxay ku saabsantahay qur-aanka waa qayb aada u muhima ah. qayb kale ayaa jirta oo iyaduna ku saabsan su-aalaha sida badan ay mulxidiintu keenaan waxa ugu markaa waxa weeye roon yacni su'aalahooda qaarkood waa taafiha oo wax iska liita iyaday wada liitaan haddana way sii kala liitaan laakiin qaar baa shubha laga yaabaa in dadka markaysa markaa qaarkood ay ku samayn karto bacdu shubh marka labadaa mawduuc ayaan u noqonaynaa halkan mawduucan dalaa'ishii waxyaalo badan aynaan ka warramin baa jira oo aynaan sheegin laakiin fii hada alqadri kifaaya inaynu marka majaalis badan u caqidno waxaynu kaga kaaftoomi karaa inta aynu sheegnay maa laa yudraku julluhu laa yudraku qulluh waxa markaa waxa badankiisa aan la gaari karin intiisa yar lagama tago intii yarayd yani waxa weye yaday weyn tahay qaliilun minka yakfiinii walaakin qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu intaa yar hadda markaysaa yani sideeda u cuddoon baynu kaga kaaftoomaynaa wa calaa haada faqis waxaanad mooddaa kollay dadka qaarkood inay markaa waxa weye majaalis ku yaro dheeraadeen marka raalli ha ahaado kolley caawana oo ku raagay raalli ha la ahaado halkaasay inoogu joogaysaa wallahu aclam subxaanaka wa wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk